بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثني هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى fii baabi fadli binaa'i almasaajidi masaajidda oo la dhiso fadliga ku jira iyo ajirka laga helo ayuuna ku saabsan yahay almasaajidu jamcu masjid masjidna waa maxalu asujuud meesha lagu tukado ayaana loola jeedaa salaada oo arkaanteedu ay badan tahay waxaa masaajidka loogu magacdaray rukni ka mid ah salaadda arkaanteeda oo la yidhaahdo as-sujuud markac iyo maqaam lama dhihin laguma magacaabin meel lagu rukuuco la istaago ictidaalo lama dhihina waxaa la yidhaha masjid maxal sujuud limaada lianna sujuudu waa aham arkaani salaad salaadda arkaanteeda oo rukniga ugu muhiimsan weeye oo meesha addoonka ka muuqanayso addoonnimadiisa dhabta iyo isdhiibiddiisa xaqiiqada ah iyo dhowaanshihiisa dhabta ee rabbi ugu dhowaanayo xataa qaala subxaanahu wa tacaala wasjud wakhtarib alla u sujuuda u dhowow nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu fii rabbi rabbihi wa saajid addoonku markuu ugu dhow yahay rabbigii waa markuu sujuudsan yahay marka masjid baa lagu magacaabay meelaha lagu sujuudo ama lagu tukadana caam iyo khaas ayay u qaybsan tahay caamku waxaa weeye alardu kulluhaa masjid khasaaistii nabigeena lagu khasisay ka mid tahay ee uu yidhi ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadan hayri lam yucdahunna axadun hayrii aan la siinin waxaa ka mid ah ardadii waxaa laga dhigay turaab iyo meel lagu tukado waxaa u jeeda turaabtii oo ah dahaaradii iyo in lagu tukado meesha allah meesha kuu qabad salaadii marka taa waa caam khaasna waxaa weeyaan masjidka meesha loo qoondeeyey ee loo diyaariyey in lagu tukado salaadaha axkaam gaarana ah iska leh oo laga aadaamo oo imaam laga yeesho oo adkaarta lagu soo galo oo lugta midigta loo soo geliyo ee taxiyatul masjid la tukado oon la fadhiisanayn haddii aan la tukanin in la tukada mooyaane aan la fadhiisanayn ilaa akhirih ka uu ka hadlayo waxaa weeyaan almasjid bimafhuumihi alkhaas masaajidka macnihiisa gaarka marka laga hadlaayo wuxuu ka mid yahay masaajidu aham wadaa'if alambiyaa ambiyada acmaashooda iyo shaqadooda waxyaalaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay waxaa kutusaayana waxaa weeye saddexda masjid ee ugu fadli badan adduunkan aan ku nool lahay saddexdaba waxaa dhisay oo aasaasay nabiyaal awal masjidka ugu horeeya awala beyt wudica linnaas laladii bibakata mubaaraka masjidka kacbada ee makalmukarama yaa ugu horreeya masaajid ardada laga dhiso nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo wiilkiisa ismaaciil calayhim asalaam ayaa dhisay masaajidka kuxiga wuxuu ahaa masjid alaqsa baytulmaqdis nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaatu wasalaam calayh wacalaa abiihi salaatu wasalaam ayaa dhisay sulaymaan masjidka kale ee ku xigay fadligana ku xiga masjidulxaraamka waa masjid nabiyi sala allahu calayh waalih wasalam nabiga masjidkiisi weeyaan madiina almunawara nabigeenna calayhi salaam baa la baashiray gacantiisa shariifada ayuu nabiga ku dhisaayey dhoobada dhagaxa wixii la qaadayo dhan iskaashi iyo isbahaysiba ku dhismay masaajidka nabiga qolo gaara gaarahoo dhistay ma jirta ee muslimiintao dhan baa ka qayb qaadatay wa calaa ra'sihim imaamu alhuda sala allahu calayh waali wasalam isagoo nabigu uu boodaayo hor socdo ilaa ay saxaabadu dhahaan lain qacadnaa waalnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu almudallalu haddaan fadhiisanno wixii nabi maxamed uu shaqaynayo aleeha camalkeenna waa camal baadi ah nasiib darraan ugu dhacday nin walba marka shaqadii buu ka qayb qaatay ayagoo saxaabadu le laysa alximaalu kalximaali khaybara hada abaru rabbuna wa adharu ayaga oo iyaguna rajsigooda wataa marka masaajiddu ahmiyada ay leedahay iyo makaanada islaamka aad bay u weyn tahay keliya meel lagu tukado ma ahee waa meel salaadahana lagu tukado lagu qur-aan akhristo lagu ictikaafo muslimiintu iskugu imaato isku booqato laisku ogaado wixii la qabanayo khayr iyo wanaaga ah laga baxo laga indilaaqo wixii shara ah laga hortagayaano laga abaabulo wey marka masaajidu waa waa majmaca muslimiinta isku keena waa ee danahoodao dhan ba ay ku kala fushadaan ee iskaga warhayaan wey ka baahan baa iskaga soo dhici ka maaragtay jaahilka wax ku barani ka maarata taa'ihee dhuunsan baa yaa ka soo eh, imaani siuu meeshuu rabay iyo oga ogaado dadka uu wax uga raadsado ilaa akhirihi wagayriha min khasaa'ir alkhayr ee fara badan bay leedahay qaala xadaanii haaruun bnu saciid ilayli waaxmed bnu ciisa qaala xadaanaa ibn wahbin cabdullaahi bn wahbin almasri qaala akhbaranii camrun wahuwa bnu xaariثi ilmasri ayda ana bukayran xadaahu ana caasim bn cumar ibnu qataada xadaah annahu samica wuxuu maqlay cubaydallaahi alkhawlaani yadkuru isagoo sheegaya annahu samica inuu maqlay cuhmaan bnu cafaana radia allahu canhu waardaah dinuurayn amiiru lmu'miniin cinda qowli nnaasi dadka hadalkoodii fiihi cuhmaan ay wax ka sheegeen xiina goortii uu banaan dhisay cuhmaan masjida rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam nabiga masjidkiisa markuu dhisaayey markay dadka wax ka hadleen oo ay ka sheeg sheegeen yaa wuxuu yidhi innakum idinku dadow qad agtartum waxaad badiseen hadalka iyo masjidkii nabiga muxuu wax oogu daray iyo wa innii aniguna samictu waxaan maqlay rasuula allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu leh man banaa masjida qofkii masjid dhiso qaala bukarsa wuxuu yidhi xasibta annahu qaal yabtaqii bihi wajha allah ilaahay wejigiisana oo la jeedo iyo ridihiisa dalbaaya bana allaahu lahu ilahay wuxuu dhisaa milahu asagoo kale fi ljannati jannada oga dhisaa saasaa nabiga maqlay calayhi salaam wafii riwaayati haaruun bana allaahu lahu baytan guri buu u dhisaa fi ljannati jannada dhexdeeda ah nabigaa xadiidka ka maqlay idinkana waxaad leedihiin masjidkii maxaa loo dhisay marka masjidka nabiga calayhi salaam xilligii abubakar sidii nabiga uu ku ogaa ayuu ku dhammaaday cumar xilligiisii waa la dhisay laakiin waxoogow tashiid iyo adeega lagu sameeyey albaabihii iyo xoogowna waa laga yar adkeeyey iridihii laga soo gelaayay iyo tiirashii cumaan radia allahu canhu wuxuu ku soo kordhiyey inuu asagii tiirashii dhagax ka dhigo masjidkan xagga qiblada uu ka yar durkiyo oo tawsica uu sameeyo oo hadda meesha alrawda ashariifa rawdada shariifada ah iyo meesha imaamka uu safka hora dhihi jiray inkastoo hadda arkaynay wixii oo dib lagu soo celiyey meeshii nabiga calayh salaam taqriiban saddex saf ayaa u dhexaysa ama afar saf haddii dhannaynba intaa hore ayuu marka kaga daray cuhmaan bin cafaan radi allahu canhu ardaa marka dhismadaas uu dhisay ee uu qaabkii bedelay tawsiicadiina u waasiciyey bay dadku waxay dhaheen halkii uu nabiga ku ogaa sidiisa muu u daayo markaasuu xadiidka usoo daliishaday oo nabiga calayh salaam idan caama ayuu dadku siiyey ninkii masjiddiisa man mantu cumuum bay faa'iidaynaysaa masjidan taasna waxaa weeyaan de waa nakira fii siyaaqi muxuu ahaa cumuumkaasi mantaas xumbaarsan wey siyaaqi shardi iyo kale qaala xadaana zuhayr bnu xarb wmuxamed bn muhanى kilaahuma can الضaxاaq qaala ibn muhanى xadaana الضaxاaq bnu makhlad qaala akhbarana cabdulxamiid ibnu jacfar qaala xadaanii abi can maxmuud bn labid ana cuثmaan bnu cafaan radi allahu canhu ana araada wuxuu doonay binaa almasjidi masjidkii nabiga inuu dhiso dib u dhiso fakariha annaasu daalika dadkii baa arrinkaa nacay oo ka hoday wa axabu waxay jeclaadeen an yadacahu inuu iska daayo calaa hay'atihi sidiisii qaabkiisiisidiisii noogu daabay dheheen faqaala samictu rasuula allah nabiga alai slam baan maqlay buu yidhi yaquulu nabigu ole man banaa masjida ninkii masjid dhisa lilaahi bana allahu lahu fi ljannati jannada dhexdeeda wuxuu dhisaa milu asagoo kale u dhisaa marka miliyada waxaa weeyaan waa un taqriibu lilfahmi wailaa guriga jannada oo dahab ka samaysan iyo fido iyo lulu iyo jawhar iyo dheer wax ka samaysan quruxdeeda iyo bidhaanteeda iyo tayadeeda iyo qiimaheeda wax lasoo koobi kara maaho maa laa caynun ra'at waa kasoo soo marray walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar laakiin waxaa dhici karta masaaxada mxuu eh, ahaa qaabka inuu maarata laga wado intuu dhan yahay waxadaanah isxaaq bn ibraahim alxandali qaal xadaana abubakr alxanafi wacabdilmalik bnu sabaax kilaahumaa can cabdilxamiid bni jacfar bi hada اlisnaadi hayr ana fii xadiiayhima bana allahu lahu beytan fi ljanna ayuu dhisaa marka masjidka nabiga calayhi salaam intii uu maalintaas ahaa maanta taqriiban waxaa la dhihi karaa xaafadii magaaladii townkaheed ee madiine la dhihi jiray dhammaan hadda waxay noqotay masjid bay noqotay intii madiine la dhihi jiray ee townka ee magaalada ku dhex taalay wixii cawaalid ahaa ee buulooyinka kora ahaan jiray unbaa hadda ka soo haray weliba qaarkood ay gashay tawsicadii iyo dhulkii ay gashay aad baa loo ballaariyoo loo weyneeyey markii masjidka nabiga calayh salaam aad tagto waxaad tiirashaaad ku arkaysaa xaddu masjid eh, xaram alqadiim xaddu alxaram alqadiim yacni intii nabiga masjidkiisa u ahaan jiray tiirkaas ka soo bilowdaa tiirkaasa ku qoran xaddu xaram alqadiim saasa ku qoran baabu sadaqati lmasaakiin sadaqada iyo samafalka iyo ixsaan loo sameeyo filmasaakiini dadka goomoon dadka baahan ee tabarta daran ee dhaqaalahoodii iyo noloshoodu ay iska liidato dadkaa ah in wax lagu sadaqaysto laga warhayo xadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarb walafdi labi bakr qaala xadaana yaziid binu haaruun xadaana cabdulcasiiz bin abi salama canwaan binu kaysaan can cubaydlahi can cubayd binu cumayr alleyfi can abi hurayra can nabiyi sala allah alay wasalam qaal bayna rajulun xilli nin bifalaatin uu socdo meel bahgooya oo mino arda dhulka ka mida ah. cidla cisaarada isagoo socdo nin fa samica wuxuu maqlay sawta dhawaaq fii saxaabatin daruur dhexdeed ka dhawaaqaayo meel cidluu iska socda keligii daruur dhexdeed buu ka maqlay dhawaaq dhawaaqa wuxuu leeyahay asqi waraabi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi daruurtii baa la amrayaa oo lagu leeyahay beerta hebel waraabi magac baa la sheegay fatanaxaa waxaa u qastay tanaxaa min annaxwi weeyaano waa qasadeen fatanaxaa daalika saxaabu daruurtii baa qasaday oo meeshii ay loo diray ayay u qasaday fa afraqa saxaabkii wuxuu sii daayey maa'u biyihiisi fii xaratin meel shiilmadow ah meel yar buur dhagaxleey ah oo dhagax leh dhagaxyaheedun ay madmadowdahay baa xara la dhahaa ee halkii bay biyihii ku sii daysay oo ku faaruqisay waa meel taag ah faidaa sharjatun faraq min tilka ashiraaji farqaha ka mida yaa qad istawcabad waxay aruurisay daalika almaa biyahaas kullahu dhammaantiiba yani markii biyihii roobkuu ku daay meeshii buurtaheed buurtay dhan biyaha ma haysanayaan way sii daynaysaa markay sii daysana waxaa loo yaqaanaa buuraha iyo meelaha taagga ah biyaha ku dhacaya darteed hoosteeda faraqyaa ka dilaaca iyo meelo sheebab aho biyuhu ay ku qulqulaan ayaa ka dilaaca halka biyihii o dhan waxay galeen meel faraqoo dilaaca ayay qaadeen fatatabaca almaa'a ninkii asaga ah ee maqlaya dhawaaqa tatabbaca rajulkii wuxuu raacraacay almaa biyihii biyihii oo roob ku da'ay ayuu raacaba meeshay ku dhammaadaan dooxaday ku socdaan iyo meelay rabaan inay waraabiyaan ayuu biyihiibu raacay fa idaa rajulun nin baaba meesha taagan rajulun buubu la kulmay qaa'imun taagan fii xadiiqatihi beertiisa dhex taagan yuxawiru lmaa'a biyihii warwareejinaaya bimasaaxatihi badiilkiisa biyihiibuu beertida markii biyihii ay ku shugnaan oo qulqulaaan biyihii waa in beerta loo qaybiyo oo waangaabiyihii iyo luunkii geedkii iyo meeshii la ree biyihii waa in la gaarsiyo beerta la waraabiyo keliya biyihii qulqulaaya kuma filla nin baa marka dhex taagan oo beertii waraabinaya oo agga u leeinaya oo agga u leexinaya biyihii muxuu wataa bimasaaxatihi isaga badiilkiisii faqaala lahu ninkii daba socda biyaha ayaa ninkii wuxuu ku yidhi beerta dhex taagan yaa cabdallah addoonkii ilaahay oo masmuka magacaa cabdullahi baa hore wasfi weeyaan magaciisaa rabaa masmuka magaca qaala fulaanun hebel baa la dhahaa lilismi aladii magacii buu sheegtay samica ninkan uu maqlay fi saxaaba daruurtuu ka maqlay magacii uu daruurta ka maqlay beerta hebel waraabi hebelkii ninkan sheegtay faqaala lahu ninkii beerta lahaa wuxuu ku yidhi hadduu magaciisa sheegay yaa cabdallah adiguna addoonkii ilaahayow lima tas'alunii maxaad ii weydiisay can ismi magacayga maxaa sababta magacaygaad ii weydiisa ay tahay faqaala wuxuu yidhi innii samictu waxaan maqlay sawta nawaaq fi saxaabi aladii daruurtii haadaa kan uu yahay maahu biyihiisa yaquulu wuxuu uu leeyahay sawtkaasi asqi waraabi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi lismika magacaaduna taajeynaya magacaaduna ku hadlayo ku dhawaaqaye ee famaa tasmacu maxaad samaysaa fiiha fi lxadiiqati beertan waxa ka soo baxa maxaad ku samaysaa nin cajablaad tahay oo roobka isaga keligii daruur loo soo kaxeeyey oo magaciisa samada laga sheegay oo beertiisa loogu da'siyaa tahay wuxuu roobku meel kale ku dayine beertaadaad cajabteeda iga sheekeen maxaad ku samaysaa qaala wuxuu yidhi ninkii amaa idaa qulta haddaad tiri daalika sidaa haddaad tiri oo warkaas baad ii wadaya bashaa'irta fa innii anduru waxaan fiiriyaa ilaa maa yakhruj waxa ka soo baxa beertaanaan fiiriyaa minhaa beertan markay beertan go'do waxa ka soo baxa ayaan xisaabaa fa atasaddaqu waxaan sadaqaystaa biuluihi saddex markaan u qaybiyo meel waan sadaqaystaa wa aakul waan cunaa ana anigayo wa ciyaali carruurtayda uluan saddexmadoo meel baan cunnaa ilaan beertu waa fasalfasal xilli xilli weeye markasta ma googo ilaan ku gaarayna fasalka kale wa waxaan ku celiyaa fiiha beerta uluahu saddex meeloo meesha saddexaadna beertaan ku celiyaa in beerta dib laga shaqeeya la rabaa haddaad iska cuntuun oo aad wixii ka soo baxay beerta ba aad waxbaba ka dhigin hadhow beertii maxaad kaga shaqaynaysaa carragedib bay u baahan tahay waraabin bay u baahan tahay abuur bay u baahan tahay shaqadeeda iyo howlaheeda iyo daawadeeda yaa dib ugu celiyaa buuli sidaasaan in isku baangeeya isku nadaamiyaayo ninkaasaan ahay munaadamkaa saddexdaa qaybood u qaybiyey beertii marka maxay noqotay beer sadaqa joogtaa laga bixiyo sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala tacaala ilaaliyey oo barakadii iyo khulfigii iyo mxuuha bedelqaashadii ilahay ugu talagalay u ballanqaaday qofkii sadaqa bixiya u ilaahay irmahu yakhlifu u bedelqaadaya maa naqad sadaqatu min maal xoolo ma nusqaa sadaqo roobkaas gaarka ah ilaahay baa marka qofka xoolihiisa hadduu wax ka qoondeeyo oo uu sadaqada iyo silataraximka iyo samafalka iyo meelaha kay ugu talagalo xoolihiisa rabbi baa ilaalinaya subxaana wa tacaala barakadii ka mid tahay barakadii ayay ka mid tahay oo rabbigaa subxaana wa tacaala dhowraaya oo xifdinaya oo barbaarinaya oo u barakeenaya marka waxaa rabaa qof kasta inuu xoolihiisaasi ku xisaabtamo in intaasoo jiha ah ay isha ku hayso xoolahan waxaa xaq ku leh lisaa'ili waalmaxruum qofka saa'ilkii afka la baxaaya iyo kaan hadla in la xishoonaya intaba xaq bay ku leeyihiin xuquuq bay ku leeyihiin in marka laga warhayo waa laga maarmaan axadu tujaar ayaa ii sheekeenaya maalina wuxuu yidhi xoolahayga ribaxa iyo faa'iidadaan helo yaan boqolkiiba intaas yaan ku talagalay biro ilaahay shardi la galay inaan baxsado ribaxi ka soo baxa faa'iida ka soo baxa marka wuxuu leeyahay maalintaas shardigaa ilaahay la galay anigoo shardigaas u dhaya inaan oofiyo ribaxaydana mar walba wuu sii kordhaa wuu sii kordhaa wuu sii kordhaa faa'idada aan ka helo anigana mar allama kuu sii kordhaba waan sii kordhiyaa nisbadii ayuu yidhi marka runtii waxaa weeyaan almushaarada maca allah walmucaahada maca allahi subxaana wa tacaala ilaahayna quluubta iyo qofka ikhlaaskiisii iyo ujeedadiisa wanaagsan buu fiirinayaa qofkii ilaahay u dhowaadana intaa u dhowaatay in ka badan buu ilahay ku dhowaanaya subxaana wa tacaala waxadaanaahu axmed bin cabdata dabbi ahbarana abu daawuud qaala sulaymaan bnu daawuud qaala xadaana cabdulcaziiz bin abi salama xadaana wahab ibnu kaysaan bihada alisnaad hayra annahu qaal waajcaluu uluahu saddex meelodoo meel waxaan yeelaa filmasaakiin iyo wasaa'iliin iyo wabni sabiil dadka goomman wey masaakiinta kuwa wax weydiisanaya ibnu sabiilka musaafirka ee jidka uu dhasayna ka gooday intaasaan u qaybiyaa buu yidhi saddex meelodoo meel aan siiyaa baaban wuxuu ku saabsan yahay marka barakada waxaa weeyaan inuu ilaahay caafimaadku siiyo wixii ku soo gala kaa ilaaliyaba wax isbitaal iyo fulaan iyo fulaan iyo kaa dhowran so baraka maaha baraka wey ah, barakada xoolaha kuu keliya maaha intaadoo ilaahay kuu xifdiyo xataa waa barako ah, oo bisha markay bilato ay ku dhammaato adigoo wax isbitaal kaa qaatay uusan jirin oo caga carruurta kuu wada fayowda islaanta kuu fayowda haddii kale wixii ku galay haddii la yidhahdo hebel waa xanuusan tahay hebel waa xanuusan yahay hebel waa xanuusan yahay oo jiro lagu sii daayo wixii asaga ahaa waa baxaya xadaana axmed bin cabdata dambi akhbarana abu daawud cafwan baabu man ashraka fii camalihi <clears throat> qofka camalkiisii la wadaajiya hayrallahi ilahay hayrkii wa fii nusqa baaba taxriim ariyaa riyaa iyo istustusiska waxa la yidhaahdo waxay ka mid tahay cudurrada fayraska xun ee acmaasha cibaadada gala wey waxbuu fayraska u cibaadada waxaa gala fayraska la yidhaahdo alriyaa wasumca waa shirku alkhafiy shirki qarsoon weeyaan oo ilaahay uu arkaya subxaana wa tacaala waxay ku kala duwan yihiin shirka waaweyne diinta laga baxo asagoo camalkii oo dhan maalintaa qaangaadhay ilaa maalintaa wixii camala qofkuu ka baaba'aya camalkiisu uu babaya laina sharagta yaxbadanna amalu camalko dhan baa baaba'aya laakiin riyuhu waxaa weeye camalka markaas uu galay ayuu baabinaya <clears throat> ah, hadduuna qofku markaaba iska difaacin oo markuu shaydaanka soo weeraraba iska reebin oo wixii uu caadi u qaato wuxuu u sameeyaba ay tahay riyaa ay tahay marka waan acmaasha quluubta gasha acmaaluquluub baa la yidhaahdaa ilaahay baana garan kara subxaanahu wa tacaala ilaahay baa garan kara in qofku uu camalka ooga tago ooga tago amaad riyaa ay kaa noqotaana sax ma aha inuu camalka inaad riyaa u samaysaan lama ogolo amau riyo kaa noqdaana ogama tegaysa adi mucaalajata maca qalbika camalkaada la dagaal ilaahayna ikhlaas weydiiso shaqadaanna ilahay darta oo bixi waxyaalaha riyaha iyo sumcada aan isleeyahay qofka wuu kaga badbaadi karaa waxaa weeye an yactaqida an laa daara walaa naafica ila allah hadihi caqiidatu muslim caqiidadaas horta qalbiga gasho axad ku dhibi kara iyo axad ku dheefin kara olalaha ma jirto dadkao dhan hadday ku fiiriyaan oy ku sacbiyaan oy ku farxaan oy soo dhoweeyaan oy dhahaan hebel waa kada waa kada waxay kuu tari karaan malaha waxay kaa goyn karaana ma jirto marka axadkii dheef iyo dhib labadaba gacanta ku hayay ha kala dhimanina ha eedoobina wixii aad heli laheed ilaahay ka heli laheed iyuna kaa hallaabin macnaa saas wey ah, taas weeyaan yaa wax kuu tari kara yaa salaadaada ajir iyo habaab kaa siin kara lalahayn maya yaa janno ku haya alle marka isagaa un in camalka markaas loo khaalis yeelo ood ogaato inuu isaga iska leeyahay camalka subxaana wa tacaala aad ogaato qof kale una shaqo ku lahayn shaydaankuna madaakhilshiisaas mar walba laska naaro xadaanii zuhayr bnu xarb abu khayثim xadaana ismaaciil bn ibrahim bn culaya ahbaranaa ruux bn qaasim can alcalaa bn cabdiraxmaan bn yacquub can abihi abiis cabdiraxmaan bn yacquub can abi hurayrata qaala abi hurayra wuxuu yidhi radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacala ilaahay wuxuu yidhi ana anigu akhna shurakaa'i shurakada wax isku darsata waan ka deeqtoomaa can ishirki la wadaagooda anshirki can mushaarikahum dadka wax isku darsanaya wax shirkada noqonaya waa tabar tabardarrada u keentay ku walba inuu meel wax ka qabto kuwa meel wax ka qabto baahida u keentay ilaahay qofna lama shirkoobayo marka man camila camalan ninkii camal sameeya ashraka uu shariig yeelay fiihi camalka dhexdiisa macii aniga maciga hayrii qof kale ila wadaajiyey taragtuhu waan ka tagaya wa shirkahu iyo shirkigiisii shirkigiisii iyo washariikahu washirkahuna qaarkood waxay waxaa laga wadaa shariigii asaga iyo shariigiisiiba waan ka tagaya uu ii shariig yeelay <clears throat> oo ilahay shaqa kumale subxaanahu wa tacaala ikhlaas waa wax ilaahay addoommaha kuwii hore kuwa dambaba amray wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa ah, facbud illaha mukhlisan lahu diin ilaahay in cibaadada loo khaalis yeelo waa madlab sharci oo diini ah weeyaan waana min arkaani qabuuli alcamal camalka in la aqbalo shuruuda ugu muhiimsan buu ka mid yahay labada shardiee la sheego waxaa weeyaan alikhlaasu walmutaabaca camalka ilahay darti u samee wax kale ha jeedin laba waxaad samaynaysa ha waafaqsanaada sharciga nabi maxamed kaga day sala allah alay wasalam marka camalkaasi waa la aqbalaya xadaana cumar bn xafs bn qiyaasi qaal xadaana abi can ismaaciil ibn sumaycin can muslim bn batiin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allah canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi man samaca qofkii dadka ismaqashiiya samaca allahu bihi ilahay baa dadka maqashiin doona qiyaamaha maqlaayo hebel waxaasuu sameeyey anigana dadkay uma samaynin waman ra'aa qofkii istusana ra'a allahu bihi ilaahay baa dadka tusaaya marka waxaa weeyaan sumca wariya alriya wasumca la dhahaayo riyadu waxay ku tacalluqdaa afcaasha afcaasha ku dhacdaa ficil baad samaynaysaa dadka ha ku arkaan baadna leedahay dadka ha ku arkaan ayaad leedahay ficil baad samaysay sumcaduna waxaa weeyaan qowl waxbaad ku hadashay ama akhrisay ama aad sheegtay dadka ha ku maqlaan baad leedahay ilaahay dartii kaama aha labadaasa marka waxaa weeya labaduba waa camalkaasay buriyaan qaala xaddatana abubakar bin abi shayba qaala xadadana wakiic bnu jarax can sufyaan athawri can salaama bni kuhayl qaal samictu junduban baan maqlay jundub alcalaqi qaala isaguu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi man yusamic illaahu bihi qofkii ismaqashiya ilahay baa yaa maqashinaya dadka waxaa isaga waxaad u samaysay lagu qaala kada wa kada waxa waxa in lagu dhaho ama saa isaa lagu arko waana lagu maqlay waman yuraayi qofka istusana yuraayi illaahu bihi ilahay baa dadka tusaaya oo ilahay baa maarata subxaana wa tacaala ummadda tusi hortooda waxaa le ninka camalkiisa waxba uma ninka cibaadadii dhammaa la yimid daacadii iyo khayrkii camalkii oo dhan waxaa weeyaan waa camal feega wey camal feega weeyaan oo wax ka jiraba aan jirinba korka korana salaad soon cibaada qira'at alqur'aan khayr wanaag buu ka yahay laakiin gudaha haddii la baarayba wax ku jira ma lahaba dabar wey waxadaana isxaaq bn ibraahim xadaana almulaayi qaal xadaana sufyaan mulaayiga waa kaa soo marray miya sufyaan bihada isnaad wazaada walama asma axadan hayrahu yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam qaala xadaana saciid bnu camr alashcafi ahbarana sufyaan athawd can waliid bni xarb qaala saciid wuxuu yidhi adunhu qaala ibnu xaaris bn abi muusa qaala samictu salamata bnu kuhayn qaala samictu junduba walam asma axadan kama maqal wuxuu leeyahay bnu kuhayn qof oo saxaabada ka mid ahoo yaquulu lama maqal samictu rasuula allahi sala alla alay slam hayrahu aan ka ahayn jundub yaquulu wuxuu lahaa samictu rasuula allah nabigaan maqlo yaquulu mil xadiidi thawdi man yusamic yusamic allah bihi waman yuraai yuraai allaahu bihi samictu rasul lahi buu yiri nabigu tasooga maqlay jundab radi allahu canhu ardaa xadaanaa ibn abi cumara maxamed bin yaxya alcadari qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana asaduuqu alamiin kii runta badnaa ee aaminka ahaa alwaliid ibnu xarbi ahaa bihada lisnaadi mararka qaar way sameeyaan ruwaadu inay mashaaikhdooda ay xoogow ammaan ah isagao oo iqa oo lagu kalsoon yahay haddana inuu ammaantiisa bannaanka soo dhigo way dhacdaa baabu takallum bilkalima in hadal lagu hadlo qofka uu ka hadlo yahwii bihaa uu sababteed ku hooban fi naari naar marka maxaa la rabaa marka xifdu lisaan masalada laga hadla waxaa weeyaan carabka in la xifdiyo waxaad ku hadlaysa aad fiiriso ma wax khayraad ka helibaa mise wax sharkaa soo gaarayo leannu hal qofka ku hadlay yay naar u waajibaysaa naar baa u waajibaysa walciyaadu billah carabka marka waxaa weeye waa xubin qaali ah oo aad u faa'iida badan oo janno lagu galo oo khayr badan lagu kasbado dhinaca kalena naar iyo cadaab iyo halaag baa lagu galaa hada aladii awradanii lmawaarid buu dhihi jiray eh, abubakr sidiiq radi allahu canhu intuu carabka saa u qabto yuu dhihi jiray kanaa halaag igu riday abubakar basaa uga cabsan jiray radi allahu canhu waa kii nabiga mucaad ku lahaa kufa calayka lisaanak carabkaada qabo xaji markuu yidhi ma waxaa carabka ku hadleena iska hadleenaanu noo qaban waa kii dhihi jiray takaladka umuka yaa mucaad wahal yakubu nnaasa calaa ru'uusihim calaa manaakirihim ilaa xasha aydu aan silatihim waxay carabkooda uu goostay umma dadka wejiweji naarta lagu tuuraa saasuu nabig sala alla alay waslam dadka khayrka markii loo adeegsadana fiicana waa xuminaan daalaynin oon noogaynin oon jabaynin oon qalloocsamaynin oon jabayn oo laf aan lahayn marka wad un daldal kolkaad qur-aanka ka daasho tasbiixda aad hadalka ka daasho amar macruuf nahyi cala lmunkar aad hadba khayrka iyo wanaagga carabkaas isagaa wax badan baa lagu helaa xadaana qutayba bnu saciidi qaal xadaana abakar yacni ibnu cali bnu lhaadi yaziid bn cabdilaahi bn usaamat bn haadi can muxamed bn ibraahiim can ciisa bn dalxata can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica rasuula allah nabiga calayh salaam buu maqlo yaquulu leh ina alcabda addoonku la yatakalamu wuxuu ku hadli bilkelimati kelima aan fiicnayn yanzilu markaasu wuxuu degi bihaa kelimadaas sababteeda fi naari naartuu degayaa nuzuulan degitaan degitaankaasoo abcaddo ka fog maa bayna almashriq walmaqrib wuxuu degayaa mashriq iyo maqrib meel ka fog inta isku jiraan ayuu naarta hoos u galayaa Ah. yanzilu biha fi naar buu degaya nusuulan abcada ka fogoo maa bayna almashriqi mashriqi walmaqrib maqrib inta isku jiraan abcada xaal oga fogeed maa bayna almashriq walmaqrib buu naarta ku degaya waa la yidha iyaduna waxadaanah moxamed bn abi cumar almaki qaala xaddaana cabdilcaziiz idaarawardi can yaziid bn lhaadi haddana ibn lhaadi baa daari warda yaziid baa la yidhi marka magaciisii iyo waxaa isku qabtay jaddu abiih yaziid bnu cabdilaahi ibnu usaamata bn lhaadi can moxamed bn ibraahim ataymi can ciisa ibnu dalxata can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal ina alcabda layatakallamu bilkalima hal keli inuu ku hadlayo addoonku maa yatabayaru uuna u fiirsanaynin maa fiiha waxa ku dhex jira oo khatar ah maa fiiha waxa khatar ah ee kelimadaa ay xumbaarsan tahay uba fiirsan mahayo ku dharoofi mahayo danba ka geli maayo waa iska hadlin waa la hadlaayo hadal dadka qoslisiii ama si uun iskaga hadal yahwii bihaa markaasuu kelimadaa sababteeda wuxuu ku hoobanayaa fi naari naarta abcada meel ka fog maa bayna almashriqi waalmaqrib oo ugu hoobanaya mashriq iyo maqrib inta ku jiraa ka fog buu naarta ugu hoobanaya walciyaadu billah baabu cuqubati man qof ciqaabtii yaamuru bilmacruufi macruufka dadka fari oo walaa yafcalu aan samaynin asagii wayanhaa can ilmunkari xumaan dadka ka reebi wayafcalu munkarka u damaraya hada alkalaam ahdar maa yakuunu lilculamaai waadducaat culummada iyo dalabatulcilmiga iyo ducaadda alaamiriina bilmacruuf waalnaahiyina can almunkar dadka ayaga ah khatarta u weelay soo waajahaysa waxaa weeyaan waa masaladan iyada masalat alcamal ahatafa alcilmu bilcamal ina qofka uu iswaafaqsan yahay carabkiisa iyo ficilkiisa qalbigiisa iyo qaalabkiisa waxa uu sheegaya wuxuu samaynaayo wuxuu ka reebaya dadka iyo wuxuu asaga samaynaayo yaa loo baahanya waa masalada ugu khatarsan ee dadka maaragtay culummada si gaara iyo ducaadda iyo dalabatulcilmiga iyo qabanaysa wey waana arrinta uu ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aankana kaga digay lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad ugu hadlaysaa waxayn idinkaba samaynaynin waa arrin cajabteeda wey arrinta cajabteeda wey ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun ma dadka intaad macruufka fartaan iyo wanaagga idinkana aad ka tegaysaan idinkoo akhrinaya maxaa caqli ma qabtaan miya naftaada wax kaaga daran miyaa jirto ibda binafsika xaggay kaa martay wey macnaha marka qofka waa inuu naftiisaas uu arrintaasi hor dhigo nabiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaamku qoomkiisa la hadlaaya wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh inaan inidda maro waxaan iniga reebayana ma rabee saan iniga reebayaan ama oga haraye igu soo raaca khayrka iyo wanaagga budhii jir xadaanaa yaxya bnu yaxya waabubakr bin abi shayba wamaxamed bin cabdilah bn numayr waisxaaq bin ibraahim wabu kurayb walafdu labi kurayb qala yaxya waisxaaq akhbarana waqala laakharuuna xadaana abu mucaawiyata maxamed bnu khaasin qala xadaana axmed sulayman can shaqiiq abu waa'il can usaamata bni zaydin radi allahu canhuma xibu rasuuli illaahi wabni xibihi qaala qiila lahu waxaa lagu yidhi alaa tadkhuluun usaama binu zayd waxaa lagu yidhi alaa tadkhuluun miyaadan u gelaynin usaamow calaa cumaan cumaan binu cafaan maad u geshid oo fa tukallimahu aad la hadashid cumaan markii dambe aakiru cahdigiisii mucaarado badan baa ku kacday khilaaf badan baa dhacay markii dambena ku dhammaatay isagii in la dilo radia allahu canhu wa ardaah oo ay ka mid tahay qaraabadiisa iyo ehelkiisu xagga xukunkii u badiyey iyo dadkiisa maarata sida oguma adadki iyo waxyaaba noocaasoo kale ay ku dacaayadeeyeen isaguna maslaxada ayuu fiirinayey oo markii fasaadku dadku u bilaabay oo xukunkii iyo maamulkii wax umanoo lagu aamina ama ay iska badatay dabamaryadu u arkayay dadka <coughs> qofka aslaxa ah inuu maarata xukunka u dhiibo waxyaalahay kala hadleen waxaa ka mid aheed waxaa ka mid ahaa in ay yidhaahdeen mid la yidhaahdo waliid binu cuqba waliid ibnu cuqbata bin abi mucayd oo cuhmaan binu cafaan ay xagga walaalo ka ahaayeen xagga hooyada ayaa khamro cabbay marka dirbo inuu xadda ka oofiyo xaddul khamre u bariyo yaa la jeclaystay haddii si gaara ah isha lagu qabani waxay dadka kale iyo marka adi amad culamo tahay oo madax tahay sida lagu fiirfiirinaayo dadka kale looma fiirfiiriyo haye baan martadan ku ogaan doonaa tiibuu xooga u yarkaayo asagana isagoo isle makhaatigii iyo caddayntii ha la helo makhaatigii caddayntii iyo shuruuddii ha soo oofiyo qadiya ha loo soo gudbiyo ha kuu timaado xukunkii arrimo noocaasoo oo kalea ah. warkii bay sugi waayeenoo dacaayadii iyo markaasay dheheen warkaas walaalkii xadda kama oofinayo markii dambana dee wuxuu yidhi aniga caddayn maan rabaa nin baa yidhi waxaan arkay asagaoo muxuu ahaa khamrada cabay midna wuxuu yidhi isagoo mantagay baan arkay khamrada sideedii isaguna wuxuu yidhi maa qaa ilaa bacda maa sharib cabiddaa wuxuu cabay buu qofku mantagaa inkastoo ay iska tahay shubha tahay waa ku xukumay labadaas qof markii la helayba waa garaacay marka cumaanba waxay ku dheheen usaama zayd war adigaa xibu rasuul ibnu xibi cumaan ma u tagtidoo la hadashid faqaala wuxuu yidhi usaama atarawnabu waxaad ii malaynaysaan annii anigu laa ukallimahu inaan la hadlaynin ilaa usmicukum ilaa wa ana usmicukum anoo ina maqashiinaya mooyeene ood iga maqlaysaan hadalka mooyeene inaanan la hadlaynin baad ii malaynaysaan waan la hadlin laakiin shardi maaha hadalkaan la hadlaayo inaad idinka imaqashaan shardi maaha naseexadana waxaa ugu fiican qofka in si gaara ah loogu sheego waliba gaar ahaan madaxda aan la tashhiirinin oo magacooda meelaha lagu sheegsheegin ayaa fiican oo si gaara ah ayaga maarata lagu naseexeeyo layha waa waxaas loo dhaho saasaa afdaloo fiican indee xugun caama laga hadlayo waa gaar laakiin markay shaksi noqoto lama ogolo in banaanka lagu sheegsheego madaxda liannahu sheegidooda magacooda la sheegayo waxaa ka dhalanaya fasaad fitna ka dhalanaysa burbur baa ka dhalan kara marka wuxuu leeyahy ma malaynaysaan an laa ukallimuhu ilaa usmacu inayna maqashiye mooyeen wallahi baan ku dhaartay laqad kallamtuhu waan la hadlay fii maa baynii aniga iyo wa asaga dhexlaamada keliya ayaan toos oogu sheegay maa duuna an aftatixa anoon furaynin amran amar laa uxibu aanan jeclayn an akuuna inaan ahaado awala man fataxa qofka u horreeye fura albaab shar inaan furo oo aan aniga mucaarado bilaabo oo hadhow burbur ay salka u dhigto oo ani aan noqdo qofka albaabka furay ma rabo <clears throat> ma rabo maa duuna an aftatixa adoon furaynin ayaan la hadlay amran amar inaan furo ma rabo laa uxibu aana jeclan an akuun inaan ahaado awala man fataxa qofka u horreeye fura inaan noqdo amarka isagoo anoon jeclayn ayaa si hoose ugu sheegay asaga walaa aquulu dhihi maayo liaxadin qof yakuunu calaya amiira qof amiir i ah oo madax i ah kaa'ina man qofku raba ha ahaadee aniga dhihi maayo inahu khayru nnaas dadka saga ugu khayr badan bacdamaa samictu intaan maqlay rasuulallahi rasuulka calayh salaam oo yaquulu la kadib intaan nabiga xadiidkan ka maqlay qofna dhihi maayo saga dadka u khayr badan amiir oo madaxa maxaa yeele waxa ay samaynayaanoo wanaaga maxay u samaynayaan yaa yaqaana ma noo dabamaraan ma fiican yihiin ma horba u socdaan adoo maxay sameeyaan ma naqaano yutaabi rajul buu nabigu yidhi nin baa la keeni yowma alqiyaama maalinta qiyaama fa fi naari naarta lagu tuuraya fatandariqu waxaa soo daadanaysa aqtaabu badnii calooshiisa uurku jirteeda aqtaab waa caloosha ku jira o dhan uurku jir oo xiidmihii o dhan baa soo soo dhahaya fayaduuru markaasuu ku wareegayaa bihaa aktaabtii iyo mindhicirkii kamaa yaduuru alximaaru dameerka si oogu wareego biraxaa shiidkiisa shiidihiisa dameerka baasha sisinta la yidhaahdo awrta iyo dameeraha iyo ayaa lagu wareejin jiray intii wax lagu xiro oo lagu talagalay meesha ayadahe lagu guray sisinta la dhexgeliyo tibti oo kale asagaa lagu xidho yaasaa loo wareejinaya wareejin markaas saliiduna hoos daadanaysaa meel lagu talagalay sidaasoo kale uu wareegi mindhicirkiisii fayajtamicu ilayh waxaa ku soo aruuraya ahlunaar ahlunaarka ku soo aruuri ahlunaarkao toogiiba ay saabatay oo ayagaba cadaab ku filan haysta yaa waxay la yaabayaan ninkan maxaa ku dhacay annaga la garaye bal ninkan waa kuwa hebel maaha aha fayaquuluuna waxay leeyihin yaa fulaan hebelow maalaka maxaa kugu dhacay alam takun miyaadan ahayn taamuru bilmacruufi kii macruufka dadka fara watanhaa ka reeba canilmunkari xumaanta maxaa dhaco meesha u soo gashay fayaquulu wuxuu leeyahy balaa waan ahay hebelkaas qad kuntu waan ahaa aamuru bilmacruuf macruufka kii dadka faraya wanaagga walaa aatihi lamana imaan jirin wa anhaa reebi jiray canilmunkari xumaanta dadka ka reebi jiray wa aatihi waan u daymari jiray laa xawla walaa quwata ila billah xatarteeda bay leedahay nasal allah asalama alcaafiya wa calaa daka arajul nasal allah asalama alcaafiya arrintaas markaa inaan yani ilaahayna laga magangalo subxaana naftana dib loo muraajaceeyo laisku dayo in la xakameeyo laisku dayo in shareecadan camal bay u baahan tahay lagu camalfa laisku dayno inaan maaragtay xumaantana aan ka dhowrsanno ilaahayna subxaana wa tacala hidaaya iyo hanuun ayaan ka baryanaa subxaana wa tacaala xadaana cuثmaan bn abi shaybata qaal xadaana jariir bn cabdilxamiid can acma sulaymaan can abi waali shaqii qaala kuna cinda usaamata bni zayd baan la joognay faqaala rajulu maa yamnacuka maxaa kaa reebay an tadkhula calaa cumaan inaad u gasho fatukallimhu aad kala hadasho fii yasra wuxuu samaynayo oo weliid binu cuqba bin mucayd muu soo qabto oo xadda ka oofiyo wasaaqa alxadiid midli baabunahyi waxaa laiska reebaya can hadki linsaan qofka inuu qaramiyo jeexo satra nafsihi naftiisa asturkeedii asturkii ilaahay u asturoo qariyey intuu dembi sameeyey ilaahay u qariyey qofka inuu jeexo oo dhoa arkaay maqlay taasaa laga reebaya ilahay hadduu ku asturay ku qariyey bannaanka ayaa isdhigin adaa iswarinin xadaanii zuhayr binu xarb ومحمد بن xاaتم وcبdالcبد بن حmayd qال cبد حdثني وqال الآkخران xdثna yعقوب بن إبراhيم xdثna iبن أkي بن شهاaب واسمه محمد بن cبداللaahi بن مسلم can cami adeerkiisa oo ah maxamed bn shihaab bn muslim qaala wuxuu yidhi qaala saalimu wuxuu yidhi samictu aba hurayrata abu hurayra maqlay radi allahu canhu yaquulu leh samictu rasuula allah nabig alayh salam baa maqlo yaquulu leh kullu ummatii ummaddayda dhammaantood mucaafaatun weeye waa kuwo la badbaadiyey dembigooda la dhaafi mucaafaat ay laga badbaadiyey min kulli aafaat mucaafaatku waxaa weyaan asalaama min kulli aafaat ilahay dhibaatadu ka badbaadiyey ila almujaahiriin ila almujaahiruunana waa la xarakeeya labadaas macna craabta ay gelaysaa dhaxwalin ha fiiriso ila almujaahiriina waa soo arortay ila almujaahiruunana waa soo arortay kuwa la jahra mooyeene ummaddayda dhammaantood dhammaantood ah, waxaa weeyaan mucaafaat waa la cafinoo waa la badbaadini waxaanse badbaadaynin ila almujaahiriina kuwa la jaara almustahzi'iina bidiin illaah macaasida ku jasaysa intay xumaan sameeyaan bannaanka iska soo dhigaa wa ina min alijhaar la jahlidda waxaa ka mida an yacmala alcabdu addoonku inuu sameeyo bileyli habeenkii camalan camal habeennimadii baa camal samayn wax biniaadam oo kaleoo arkaya uusan jirin uma yusbaxu waaga u baryaya qad satarahu rabbuhu rabbigii oo asturay oo wax ogba jirin ayuu dadka iska soo dhexgeli fayaquulu asagiibaa wuxuu dhihi yaa fulaan ku kale u sheekeen hebelow qad camiltu baaraxa xalay waxaan sameeyey kada wakada waa waxaasaan sameeyey xumaanta xalay uu sameeyey uu ku taabanaya qof waqad baata wuxuu bariyey yasturuhu rabbuhu rabbigii oo asturay oo midna ogayn ayuu bariyey fayabiitu wuxuu baryayaa yasturuhu rabbuhu rabbigii oo bariyey buu baryayaa oo sii socdaa oo waagi u sii baryay oo sidiibu ku socdaa weli wax arkay ma laha isagoo ilaahay asturkiisa faydaya qaala zuhayr waina min alhijaar min alhijaar iyo min almujaahara min alijhaar waina min almujaahara riwaayo kale saasay ahayd ihjaar iyo ijhaar oo jiinka la hormariyo iyo mujaahara intaba waa soo arortay waa sax wey hal macno wey inuu marka dadka dhallinyarada iyo sheekooyinka noocaas aan macnaha lahayn ay ka sheekeeyaan lama baahno waxaasaan sameeyey waxaasaan qof ku sameeyey waxaasaan qofka qaatag waxaasaan laga sheeg sheekeynayo ama tuugannimo ah ama zine iyo faaxishaa walciyaadu billaah ama dil iyo qof wax la yeelayah ama shirqool iyo khayaamo ah ama tajasus iyo xumaan dadka laga gudbiyeyah ama tatabic awraati almuslimiin la wax allah wixii dembiga qofka uu la yimid ee inuu ilaahay u noqdo qofkii hadduu qof wuxuu ku saleeyahay taana asaga uu ka dhalbo inuu cafiyo ilahayna uu toobad keeno laakiin inuu bannaanka keeno oo yatabajax oo bannaanka keeno oo yidhahdo anaa sameeyey oo uu ku faraxsan yahay macnaheedu waxay tusaysaa qof taxaddi ilaahay la gelaya oo ilaahay subxaanahu wa tacala waxaad iga sameen waa waan sameeyeybe bannaanka soo dhiganaya waxaan rabaa waxay ka hor imaadsan tahay toobadii dariiqeedu bay ka duwan tahay toobada dariiqeedu waxaa weeyaan annidaama waalxasra qofku inuu shallaytoodo oo xanuunkii wixii uu sameeyey uu ka xumaado oo rabbi u isku bihinbihiyo oo mar labaad inuu ku noqonayn uu casmiyo go'aansado ayaa la rabay baaba tashmiiti alcaadisi wa karaahati tafaawud hindhisada qofka hadduu hindhisoodo in loo duceeyo laga farxiyo wa karaahati tafaa'ubi haamsiga inuu afka la qadaa yidhaahdo karaahiyanimadeeda xadaثna mxamed bn cabdlah bn bn malik fashamata axadahumaa midkood waa u ducooya wuxuu yidhi nabig alai slam yarxamuka allah alxamdulilah markuu yidhi walam yushamit ilaakhara kii kale uma ducaynin faqaala aladii kiibaa wuxuu yidhi lam yushamitu nabiguuna u ducaynin yaa wuxuu yidhi cabasa fulaan hebel baan hindhisooday fashamata waad u ducaysay wa ana waan hindhisooday ana aniga oo falam tushamitnii imaana ducaynin waase maxaa noo kala saartay qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ina hada xamid allah kan ilahay buu ku xamdiyey kol hadduu ilaahay hindhisadan ka keenay wixii abkira ahaa iyo xanuun ku jiray ka soo saaray isagana caadi ku soo celiyey ila waad qofka markuu hindisoonaayo marxalatu cabaas markuu ku jira inta hindisada maaratay qofka xataa isaga ma tilmaami karo siduu ku sugan yahay qofka agjooga garan karo ihtizaas min daraf ilaa daraf jirkiisa oo dhan baa halmar gelinaya marka geliilkaasi hadduu ku socon laha ka waran hal daqiiqa hadduu socon laha ka waran ka ubadili marka geliilkii kaa joojiyey isla markaa faa'iido kalead ka heshayoo wixii maskaxda iyo sanka iyo inxibaaskaha ku jiray muxuuha ifraazaad waxbaa ilahay kaa soo saaray marka fresh iyo nashaad iyo fahmo ayaad helaysaa marka alxamdulilah way mudan tahay nicmo ilahay ku sii weeyaane ina hada xamid allah kan ilahay buu ku xamdiyey wainaka adiguna lam taxmid ilah ilahay kumaadan alxamdulilah maada dhihin marka kii ilahay ku xamdiyey oo ilahay aqoonsaday ducaan ugu dareynaa kiisaas ilaahayba aan aqoonsanin xaggee duca ka helaya xadana abu qurayb xadana abu khaalid yani axmar sulayman bn xayaan can sulayman ataymi can anas can nabi sal slm midri qaala xadaanii zuhayr bnu xarbin maxamed bin cabdilaahi bni numayr walafdi lizuhayr qaala xadaana alqaasim bnu malikin can caasim bni kulayb can abi burda qaala wuxuu yidhi abi burda dakhaltu calaa abi muusa aabihii wey abu muusaan u galay alashcari wa huwa abu muusa alashcarina fii beyti binti alfadl ibni cabaas alfadl binu cabaas gabar uu dhalay gurigeeduu joogaa oo asaga minyaradii abu muusana minyaradiisied abu muusana minyaradiisii wey umu kawfuun baa la dhihi jiray marka gabadh inal fadal binu cabaasa gurigeedii buu joogay buu leeyahay abuurdaasaa dhahaya guriga marka waa aayadiis ama eedadii waxaa tidhaahdaba gurigeedii buu isagana joogaa isagana gurigii buu jooga wiilka yar aburdaha wuxuu leey facadistu waan hindhoosay facadastu waan hindhisay falam yushammitnii iima ducayn aabbahay eh, irxamukalla ma dhihin wacadasad gabadhii baa hindhisotay xaaskiisii ama aayaday fashamataha waa u ducay irxamukalla buu ku yidhi markaasaan farajactu intiibuu wax ka dhigay hooyadii oo markuu horaba dee darro weeyaan islaamaha lasla qabo xurguf baa ka dhaxeeya wax yar bay ka suuraan farajactu ilaa ummi hooyadii baan u tagay buui faakhbartu arrinka baa ku taabtoon yidhi annaha ima duceen islaamtiri waa u duceeya ayadaana ahayd falammaa jaa'aha hadduu yimi ciddaanadii qaala hooyadii baa qabsatoo ku tidhi cadasa cindaka ibnii wiilkayga abtaada ku hindhisooday falam tushammidu umaana duceynin wacadasad cadasad hiya way qarinaysaa cadasad middaasa hindhisootay fashammadtahaa shammadtahaa waad u ducaysay intaasay wax ka dhigaysaa markaa haweenku waxyaala yaryar bay isku haystaan faqaala wuxuu yidhi abuu muusana ina bnaki wiilkaadi cadasa sax waa hindisooday falam yaxmid ilah laakiin ilaahay kuma xamdinin falam ushamitu uma ducin anigana wa caddasat gabadhaas eedaysa waa hindisootay faxamidat illaaha ilahay way ku xamdisay fashammatuuha waan u duceeyey samictu rasuul allah qabsuu yidhi xadiidka nabiga calayh salaam baa noqdo yaquulu leh idaa cadasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso faxamid allah alla ku xamdiyo fashamituuhu u duceeya wain lam yaxmid ilah hadduu ilahi u xamdinina falaa tushamituuhu ha u ducaynina warkaasaan ku haysanaabi anaga baabkan kale ee idinka ka hadlaysaan maama fura xadaana moxamed bin cabdillahi bn numayr qaal xadaana wakii xadaana cikrama bnu camaar can yaas bn salamata bn akwac can abihi xaa waxadaana isxaaq bn ibrahim walafdulah xadaana abu nadar haashim bn lqaasim xadaana cikrama bnu camaar xadaana iyaas bn salamata bn akwac ana abaahu salama bn akwac radi allahu canhu xadaana annahu samica nabiya salama wuxuu maqlay nabiga oo calayhi salaatu wasalaam uu maqlay walxaal cabasa rajulu nin uu hindhisooday cindahu nabiga agtiisa markaasuu faqaala lahu ku yidhi yarxamukallah waa u duceeyey allah kuu naxariisto ayuu yidhi yarxamukallah uma cabasa ukhraa mar kalo haddana hindhistay isaasagii faqaala lahu nabiga rasuullah wuxuu ku yidhi calayh salaam alrajulu maskuul ninku waa hargabsan yahay saasuu yidhi nabig alay slam riwaayatu abu daawuud iyo sunanka waxaa iyadu saddex jeer kadib iyo waa hargabsan yahay marka qofka hadduu qof xasaasiyada ku kacsan tahay uu yahay hargab baa hayo corrigiisa oo ku kacsan iyo xasaasiye iyo waxaan ayaa haya maantoo dhan irxamukalla la daba taagnaan maysa allah ku caafiyaadaysa waa jirlan tahay xadana yaxya bnu ayub qutayb bnu saciid wacali bn xudr sacdi qaluu xadana ismaaciil camr bn jacfar can cla bn cabdiraxmaan bn yacquub can abihi can abi hurayra ana rasuula اlahi sala la alay slam qaal atahaawu hahaamsiga oo hahaam afra kala qaado min ashaydaani buu ka ahaado waama kuwa ku hahaamsanaayo waa la soo galay cajis iyo malaala iyo daal iyo nashaad la'aan baa haysa dibna cibaadadii iyo khayrkii wuu ka daahanayaa marka cajiskaasna waxaa ka dambeeya shaydaan baa ka dambeeya oo khayrkii wanaaggii ayuu culays ka saarayaa haddaad qofku wahamsado qofka ma fahmaysna qof fahmaysan ma aha ama hurduu raba ama daal baa haya ama wuxuu ku jiray inuu ka taguu rabaa altataa'ub min ashaytaan buu ka ahaaday faida tataa'aba axadukum xatiin hadduu hahamsado falyakdim ha celiyo mastadaaca intuu kari karo intuu celin qariyo ha celiyo gacanta maaragtay iyo wuxuu saaraba marka u horraysa hamsigu uu bilaabanayo haddaad baraarugsan tahay waad celin kartaa gowsaad islaafsan kartaa carabkaad ku laabi kartaa waad celin kartaa laakiin kol hadduu afka kala dhaqaaqo siaad u celiso waa adag tahaye marka gacanta saar baa lagu dhihi doonaa gacantaad saari xaddaana abu qasaan almismaci maalik bn cabdilwaaxid xadaana bishr bn mufadl xadaana suhayl bin abi saalix qaal samictu waxaa maqlay ibnan wiil liabi saciid khudri u dhalay yuxadiu abi aabbahay ka warramaya wa abu saalix isamaana can abii aabiihu asagana ka warramay oo abi saciid alkhudri ah way isdhaadhaafsadeen qaala qaala rasuulula nabiga alay slam baa wuxuu yidhi ida tafaawada axadukum axadkiin hadduu hahamsado falyumsik biyadihi gacanta ha ku qabta calaa fiihi afkiisa faina shaydaana shaydaanka yadkhulu galaaye galobu gacanta ka baxo afkii u kala qaadmo marka gacanta iyo marada iyo inaad saartaa fiican dhawaaqna iska ilaaliso iyo qaylo qaylo inaad iska ilaaliso iska ilaali shaydaanka marka isagoo cajis kugu riday kow asagoo afki kala qaaday oo fursaddii aad ku celin lahayd kuu diiday laba asagoo kaaga dhawaajiyey oo kaa qaylisiiyey qosol buu la dhacaya marka shaqadiis waa u hagaagtay shaydaan marka gacanta saar inuun kaa gelin xaddaana qutayba bnu saciid xaddaana cabdulcasiiz darawardigi can suhayl bin abi saalix an cabdiraxmaan bin abi saciid can abihi ana rasuula allah nabiga alay slam qaal idaa tafaawaba axadukum hadduu haamsado falyumsik biyadii gacantiisa ha ku qabtay fi afka faina shayaana yadkul shaydaanka galaya shaydaanku yajri min aadam jaldam xiidahaasu intuu raaco wadnaha fadhiisan khannaas weeye waswaasa marka afkiio ballaaranna waa gelaya waxaan soo marray aadam abuurkiisa calayhi salaatu wasalaam inuu shaydaanka intaan naftaba lagu afuufin aadam saa loo taagay lixdan muxuuaha diraac dhan oo nafta lagu afuufin ku wareegaystay ku wareegaystay falamaa ra'aahu ajwafa markuu arkay inuu yahay wax intaasoo duleelleh wuxuu yidhi meesha in la baadiyayn karuu ogaaday halka afkan duleela shaqu ka qabsan indhahu shaqa ka qabsan dhaguhu shaqa ka qabsan sanku geli xataa uu saaxanayo fa ina shaydaana yamiitu bi kastuu kaa sukanaya ah, walciyaadu billah baal xun wey baalku xadaana abubakr bin abi shayba xadaana wakii can sufyaan can suhayl bin abi saalix can abi saciid alkhudri can abihi qaala qaala rasuulu lah nabiga alay slam wuxuu yidhi idaa tafaawaba axadukum hadduu haamsado fi salaat falyakdim astadaaca fa ina shaydaana yadkhul shaydaanka garaaye qال xadثna cثman بن abi shayb xadثna jarir can suhayl بn abi salح an abi abi salح can ibn abi saciid can abi saciidin qala qala rasul bmil xadiiثi bishrin wa cabdilcaziiz marka nimankan hore xadiidkoodaas ayaa uu xadiidku mawsuul ku yahay oo mutasil ku yahayoo wax jahaala ibnigaas hadda jahaalada ku jirto waxaa weeyaan duruqda kale mutaabacaad buu ku imaado yaa kaa saaraysa yaa kaa saaraysa xadiidkuna waxaa weeyaan shaahidna waa leeyahay mutaabacana waa leeyahay abu hurayre xadiidka asaga warinaya abi saciidna warinaya waa shaahid marka shaahidka waa markay laba saxaabi xadiidka ay kala warinayaan oo ay laba saxaabi kale yihiin mutaabacadana waa ruwaadda saxaabada ka dambaysa tatabuca iyo raaraaciddeeda aad raaraacaysa oo leedaha xadiidka mar shaahid iyo mutaabaca ma leeyahayna ictibaar baa la dhahaa xaafid ibnu waa ka sidaa ku dhaha nuqmatulfikriga marka waxaa jirta almutaabaca wshaahid walictibaar saddexdaasaa jirta baabun wuxuu ku saabsan yahay fi axaadiia mutafariqa axaadiid goosgoos ah kala duduwan oo kala mawduuciya xadaana maxamed bn raafic wcabd bn xumayd qaala cabdun akhbarana waqaala ibn raafic xadaana cabdrazaq akhbarana macmar can zuhri can curwa can caaisha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu malaa'igta waxaa laga abuuray min nuuri nuur nuur saafiya laga abuuray waa nuuraani wa khuliqa aljaannu jinniga ama shaydaanka ama abuljin waxaa laga abuuray min maarijin olol min naari naar ah maarijin min naar naar ololkeed baa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadama waxaa laga abuuray mima wasifa lakum wixii in badan qur-aankan inagu tilmaamay min iin salsaalika alfakhaar min turaab intaba waa qur-aanka waa lagu sheegay marka waxaa weeye carradaas oo kadib maraaxiishaa soo marmartay iyo dhooladaa iyo qaababkaasi ayaa bini aadamka laga abuuray aadami iyo aadam laga abuuray aabbihii aadan aha ayaa laga abuuray inta kale durriyadiisana waad garanaysaayoo eh, yakhruju min bayni sulba wataraa'i maa indaafiq baabun fi lfari wa anahu maskun jiirkiibuu ku saabsan yahay iyo wa annahu jiirku naskhun ummado horeo la nasakhay oo intay ilaahay ku caasiyeen jiir laga dhigay inay yihiin xaddaana isxaaq bin ibraahim wamaxamed bin muhana alcanasi wa bin cabdillaahi arusi jamiican can ihaqafiy cabdiwahaab walafdi lmuhana qaala xaddaana cabdiwahaab athaqafi qaala xaddaana khaalid ibnu yaxya khaalid ibnu alxadaagi wey can maxamed bin siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulullah nabiga alay slam baa wuxuu yidhi fuqidat ummatun ummad baa la waayay min bani israa'iil ummad reer banu israa'iil oo gaalooday ayaa la waayey meelay galeen sidin guryihii loo deganaa jiir ququlin baa la arkay laa yudraa lama garanayo maa facala meesha ku dambaysay walaa uraaha u malayn maayo jiirka umaan u malaynaya in ayaga yihiin alaa tarawnaha markaasuu nabigu saysaban alaa tarawnaha miyayna arkin idaa wudica lahaa jiirka markii loo dhigo albaanu ibni geela caanihiisa lam tashraw ma cabayso banu israa'iil baa lagu yaqaana hilibka iyo caanaha geela banu israa'iil yahuud ma cabto mana cunto marka haddii caana aad u dhigto jiirka caano geel ma cabbaayo waidaa wudica lahaa haddii loo dhigo albaanu shaa ali caanihi haddii loo dhigana sharibadu way fuuqsanaysaa way cabbaysaa marka binu israa'iil way ismaasuurinaayo oo laga dhigay fuad iyo jiir laga dhigay wey marka la araaha danni iyo ijtihaad iyo malo ayuu hadda xadiidka ku salaysan yahay waxaa dhici karta waa intaa nabiga loo sheegin calayhi salaatu wasalaam ijtihaadkiisan intaan loo sheegin wax la nasakhay oo ummad la nasakhay saddex bari kadib inayna sii noolaaneen waa soo marray xadiidkeeni daanyeerka iyo markii la weydiiye nabig alay slam daanyeeraha way jireen buyu nabig alay slam qaala abu hurayra wax ilaahay ummad la nasakhayna nasli iyo farax ilahay ooma yeelo taasuu nabig alay salaatu wasalaam qaala abu hurayra faxadatu hada alxadiida kacban xadiidkan waxaan u sheegay kacb kacb alaxbaar kacb ibnu maatic alximyari ayaa la dhihi jiray wuxuu ahaa axbaar yuhuudda towraad iyo aad u yaqaanuu ahaa aslama ah, waqtigii nabigu waa noolaa laakiin waqtigii abubakar buu soo islaamay faqaala wuxuu yidhi kacab a anta samictahu min rasuuli illah abu hurayra maadaa nabiga ka maqlay sala allahu alay waali wasalam qultu waxaan nacam haa qaala dalika mirana waa ku celceliyey war maadaa ka maqlay qultu markii dambe waxaan aqra'u tawraat waayo haddee ma tawraad baan aqaanaa akhriyaa sidaadoo kale tawraad baan taqaani ma maxaa kaloo nabiga maan ka maqalna meel kale wax kama maqalno qaala isxaaq fii riwaayatihi laa nadri maa facalat waxa ummaddaas samaysay iyo meesha ku dambaysa ma ogin jiilkaan u malaynayna waxadana abu kuray maxamed bnu cala xadana abu usaama can hishaam can muxamadin can abi hurayra qaala alfaanatu maskhun jiirku waa mad la nasakhay wa aayatu daalika calaamada lagu garan annahu yuudacu waxaa la dhigi bayna yadayha horteeda labanu lqanami ari caanihi fashariba waa cabaaya wayuudacu bayna yadayha horteeda waxaa la dhigi labanu libili geel caanihi falaa taduuquhu ma dhadhaminays iska dhawacbitaane faqaala low kacbaa wuxuu ku yidhi abi hurayra asamicta hada min rasuuli illahi sala allah alay wasalam maadaa nabiga ka maqlay qaala wuxuu yidhi afa unzila calaya tawraat ma tawraad baan usoo dejiya haddii haddaana nabiga ka maqla xagee kale baabun laa yuldaqu lmu'minu mu'min lagama qaniino min juxurin hal good a mararteen laba jeer mumin halgoda laba jeer lagama qaninuu nabiga sala allah alay wasalam yiri oo haddii mar lagu dagay ka dhiganta mar haddii lagu dago oo meel khatar iyo dhibaato aad ku gasho mar labaad inaad ku noqoto doqonnimadaadii ka midta xadiidku sababulwuruud buu lahaa lana dhihi jiray abaaqirah ashaacir gabyaa aha reer qureysheed aha yaa gaaladii beder buu soo raacay noolashaa lagu qabtay waa calacalay oo carruur baa haystaa gabdho ahoo wax u istaagi malahoo gabayuu sii daayey orod baa lagu sii daaye soco mar daba soo noqonayo cay dambana ma caytamaayee bannaankaygaasa mari buu yidhi sanadkii ku xigay uxud dagaalkii uxud haddana waa issoo dhigay muaakab dhab haddana sagar xumays waa la qabtay markaasuu sidoo kale u calaacalay nabigu wuxuu yidhi intaad dabannadaada saas u masaxdo maka adoo jooga dhihi maysid maxamed laba jeer baan siray idhihi maysid buu yidhi halkii baa lagu gowracay laa yulbaqu lmu'min xadiidkanu marka nabiga alai salaam qala xadana qutayba bnu saciid bn abi an uqayl an abi qaada can zuhri can ibni musayib can abi hurayra can nabiy sala allah alay ali wasalam qaal laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lama qayno min juxrin waaxidin hal god mararteen laba jeer soomaalida waxay dhahdaa dabkii lagu gubto yaa dambaskiisa laga leexdaa bay dhaheen dabkii lagu gubto dambaskiisa laga leexdaa marka meeshii dib kaa soo gaaro inaad ku noqoto waa doqonni mar labaad marka horeba haddii ay kugu dhacday ama jahli ama kado ama ismoodsiis ama wuxun khayaamo lagu khayaamay marka kale in lagu khayaamo sax ma ah waxadaanii abu daahir xarmara bn yaxya qaala abarana bn wahab an isxaaq waxadaanii suhayb bn xarb muxamed bn xaatim qaala xadaana yacquub bn ibrahim xadaana ibn akhi ibn shihaab can cami can musayib can abi hurayra can nabiy sala allah alay ali wasalam bimili baab lmumin qofka muuminka amruhu amarkiisa kulluhu khayr muuminka umuurihiisa dhan waa khayr qofka muuminka ee la yimaada awaamirtii iyo sharciga siday ahayd u qaata fisaraaya wadaraa xaaladuhu ku sugan yahay o dhan ba rabbi ku xidhnaada umaribihiiso dhan khayr buu kusugan yahay xadana hadaan bnu khaalid alsdi wshaybaan bn faruuqa jamiican can sulayman bn muqiirata walafd lishaybaan xadaana sulaymaan buu yihi alacmash xadaana haabitun thaabit can cabdiraxmaan bn abi leyla can suhayb aruumi abu yaxya saxaabigii jaliilka radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lah nabiga alay slam ba wuxuu yidhi cajaban waxaa la yaab leh liamrin mumin muminka amarkiisa wax lala yaabo la majeerto ina amrahu amarkiisa kullow dhammaanba khayrun khayr weeyaan walaysa dalika khayriyadaasi amar oo dhanba khayr qofka looga dhigo liaxadin qofna ma helo ilaa lilmumin mumin baa hela in asaabatu saraa <clears throat> qofka muminkaa hadday asiibto saraa nicmo iyo barwaaqa hadduu helo shakara waa shukrinaya saartumasho iyo tooriisildhec iyo dagaal reebaadiyuhu markay barwaaqo helaan markaasay ugu xun dagaalkii iyo hebel baa la daqli iyo hebelaa wax la yeelay iyo dhibaato lama rabata ayada ina asaabatu saraa nicmo iyo barwaaqa hadduu helo shakara alxamdulilah buu leeyahy uu ku shukrinayaa fa kaana khayran lahu khayr bay u noqon wain asaabatu daraa hadday darar iyo dhibaato iyo abaar iyo jirooyin wax ku dhacaanna sabara waa ku sabraya qadarka alleh fa kaana khayran lahu khayr bay u noqonaysa mar walba marka muminka khayr unbuu ku dhex jiraa ah, baabu nahy waxaa laska reebaya cala lmadxi ammaanta ida kaana fihi ifraaq qof in ammaan lagala duldhaco hadday xadgudub tahay wakiifa minhu isagana looga baqo fitnatu inuu ku fidnoo cala lmamduuxi kan la ammaanayo inuu fidnooba laga baqaayo ifraad lagama ogolo xadgudub qofka in meel la gaarsiiyo isagana waa in xaaladiisa haddii loo arkaayo inuu ku fidnoobo dadka qaar baa markii la ammaano ammaantaa u daran tahay oo ku kadsoomaya oo wixii lagu ammaanay kaba tegi marka dambe oo kol haddii la ammaanay khalaas weeyaan dhihi kuwa soo ma arkin laleeyahay waxaa la siiyey eh, mxuu ahaa abaalmarinta nobeg baa la siiyey makadaa baa la siiyey kadibna ummadda gumaadaya xadana yaxya bnu yaxya xadana yaziid bnu zureyc can khaalid ilxada can cabdiraxmaan bin abi bakr can abihi qaal madaxa rajulun rajulan nin baa nin ammaanay cinda nabiyi nabiga agtiisa calayhi salaam qaala faqaala wuxuu yidhi wayxaka waa yar canaan weeye waryaha ka daaweeyaan inkaarme qadacta waxaad goysa cunaqa saaxibika saaxiibka luquntiisi baad jartay oo sida qofka luqunta la gooyo uu u dhintay u halaagsamay yaa ka qofka ammaanay ammaantaasi aan uuna mudnayn ama uu ku fidnoobaayo ama xataa dhaafsiisan asaguna diintiisibaa markaa yaa gowracday wey faqadacta cunuqa saaxibika luquntaa jartay miraaran buu ku celceliyey nabiga calayh salaam markaasuu wuxuu yidhi ida kaana axadukum maadixan axadkiinna hadduu kollaba wax ammaani saaxiibow saaxiibkii laa maxaal shakilaan falyaqul ha yidhahda axsibu fulaanan hebel baa waxaan u malaynayaa saaya saas hebel nin fiican inuu yahan u malaynaya inuu ehlulkhayr yahan u malaynaya saas ka dheh manaa waxaan xaqiiqada dhabtaa qalbiga wax ku jira ilahay baa garanaya wallaahu xasiibuhu ilaahay baa xisaabiyihiisa ilaahay baa xisaabaya oo xaalkiisa la og oo ku filan walaa uzakii cala allaahi ilaahay u ammaani maayo axaddan qofna sidaa dheh qofna ilaahay u ammaani maayo asagaa iga ogadee axsibuhu saasaan u malaynayaa dheh in kaana yaclamu waa hadduu og yahay daaka waxaadaad ka ogtahay wey kada wa kada hadduu saaisaa yahay in yaclamu hadduu ogyahay daaka waxaad leedahay axsibuhu kada axsibuhu kada wa kada saas iskuu xihan tahay faxsibu waxaad u malinaha kada wakada ha yidhahdo obama in kaana yaclamu dalik arrinka hadduu og yahay intuu og yahay ayuu weliba haddana wax sii hambeen oo leeyahay anigu saasaan u malayne ilaahay baa yaqaano laa uzaki cala allahi axadan khayrun baan ku filaynaa khayrun baan u malaynaynaa saa iska dheh وxadثnي محمد بن cمر بن cباd بن جبلة بن rwاد xadثna محمد بن جعفر xw xadثna أbو بكر بن نافع أخبرna غندر qال شhب وxuu yihi xadثna عن khالد الحذاء بن مهران عن cبدالرحمن بن أبي بكرة عن أbي أبي بكرة نفيع بن xاrث عن النبي صلى الله عليه وسلم o nabigu dukira cindahu rajul nabiga agtiisa nin baa lagu sheegay faqاala الrajul nin baa wuxuu yihi ya rasuul الlah ma min rajuli nin ma jiro bacda rasuulillah nabiga gadaashiisa afdalu ka fadli badan minhu ninkan fii kada wa kada arrinkaas khislooyinkaas shajaacada iyo deeqsinimada iyo khayrka markii arrimaha laga hadlaayo nabiga gadaashiis wax ka fiican ma laha afdala minhu fii kada wa kada wax ka fiican ma laha dadka qaar baa markay wax ammaanayaan ammaantooda xadda ka bixinaya markay wax ka sheegayaan dadkana wax ka sheegooda xidoodaha siibi dhexdhexaad baa la rabaa dhexdhexaad baa la rabaa yacnii qofka dadka qaar hadday ku ammaanaan waa kuu dhammaatay hadday wax kaa sheegaana waa kuu dhammaatay iyadaa laba gooraba faqaala nabiyu nabig alai slam ba wuxuu yidhi wayxaka qadacta cunaqa saaxibik saaxiibkaa qoortiisaad jartay miraaran buu ku celceliyay yaquulu dalik ku celcelinaayey uma qaala rasuulullah nabig alai slam wuxuu yidhi in kaana axadukum maadixan akhaah walaalkii hadduu ammaani laa maxaala shakilaan kollaba uu ammaan ilaa ilaa falyaqul ha yihahda axsibu fulaanan waxaan u malaynaya in kaana yarawa hadduu arka anuu kadalika saa inuu yahaye walaa usaki cala allahi axadan ha raaciyo ilahay qofna u ammaani mayno u dahirin mayno u taskiye mayno saa wax walba ilahay addoomihiisa yaqaano laakiin qofka waxaa nooga muuqata inuu khayr inu yahay ahlu khayr inuu yahay wanaagsan yahay ayaa iga muuqata وxadثnيi cmr ناqد qال xadثna hاشم بن qاsم xا وxadثna abubكر بن أbي شhيبة xadثna شhبابة بن سwاr kilahma can شhuعبة بhda الإسناaد نaxو xadيiث يزيد بن زuريع وlaysa fي xadيiثihima faqاla رaجuل ma min رaجuل baعda الرasuل أفضل minhu intaa muna sheegin kan xadثnي أbu جعفر محمد بن صباح qال xadثna إسماعيل بن زكريا عن burayd بن cabدالله بن أbي بuردة عن أbي موسى cبدالله بن qaysi radi allahu canhu qaala samica nabiyu nabiga alay salam baa maqlay rajulan yutnii cala rajulin nin kala ammaanaya wayudriihi fii mudxati ammaantiisana ku xeel dheeraanaya faqaala nabigaa wuxuu yihi laqad halagtum waad halaagteen oo qadactum waxaad jarteen dahra rajulin ninka dhabarkiisa wuxuuna qaadi karin ayaad dusha ka saarteen oo ammaana oo uu la kufo uu la jabay xaddaana abubakr bin abi shayba wamaxamed bn muhana jamiican can ilmahdi walafd lilmuhana qaala xadaana cabdiraxmaan can sufyaan thawri can xabiib ayuu ka warramay can mujaahidin xabiib bnu haabit miya can mujaahid bni jabrin can abi macmar cabdullaahi qaala qaama rajulu nin baa istaagay yunii amaani calaa amiiri madaxa min alumalaa madaxda ka mida cumaan bin cafaan wey sida riwaayada soo socota sheegi doonto ammaan buu aad ugu ammaanay fajacala miqdaad miqdaad bn asad radia allahu canhu saxaabigaasas wuxuu guda galay yaxfii calayhi turaaba carrada inuu ku daadinayo antuu carro qaatay yuu ninkii ammaanayo saa uu sheegay wa qaala markaasu wuxuu yidhi amaranaa rasuulu ullah nabigaa wuxuuna amray calayhi salaam an naxfiya fii wujuuhi lmaddaaxiin kuwa ammaanta badan wejigooda inaan ku shubno aturaaba caro nabigaana amray calayhi salaatu wasalaam qala xadana mxamed bn muana wmaxamed bn bashar wlafd lmuana qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba mansuur can ibrahim can aman bn xaari ana rajulan jacala yamdaxu cumaana nin baa cumaan ammaan la galay oo ammaanay facamida miqdaad wuxuu gudagalay miqdaad bn aswad facamida miqdaad baa u qastay fajaaa wuxuu ku fadhiistay calaa rugbatayhi labada low intuu ku fadhiistay oo isdiyaariyey wa kaana rajula dahma nin xoog badanoo buuranbu uu ahaaye marka waa soo istaagiibuu ka gaari waay marka laguhu ku fadhiistay fajacala yaxduu fii wajhi wuxuu gudagalay ninkii xamaanaya inuu wejiga kaga rubaay alxasbaa quruurxii masaajigii ama caradii faqaala lahu cumaan baa wuxuu ku yidhi maa sha'nuka miqdaad maxaad leedahay maxaad ninka carrada ugu shubaysaa faqaala wuxuu yidhi miqdaad ina rasuula allahi sala allah alay wasalama qaal wuxuu nabigu yidhi idaa ra'aytum almaddaaxiin kuwa ammaanta badan markaad aragtaan faxduu fii wujuuhihim turaaba carrada wejiga kaga shuba daahirka xadiidkuu qaatay wahuwa aslam daahirka xadiidka ayuu qaatay carrada wejiga kaga shuba carradii qumaneeda runteed buu qaatay qaar culammada ka mida waxay leeyihiin waxaa laga wadaa dadka wax ammaanaya madaxda waxaad ka heshaan bay leeyihiin ammaanta waxaad ku heshaan bay way haysayaan u gabyayaan buraabur baalootu waa loo ciyaari waxbaa saas looga qaadani marka carra ku shubada waxay ka dhigan tahay waxba ha siinina wey siiga ku dhaafa saasay ka dhigantahay qaar culamada ka mida ku fasiraan laakiin miqdaad sida daahirka u qaatay waa warkiisaana ugu dhow lannahu saxaabiyun can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam wax ka yaqaanana ma laha ujeeddada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka de waa wixii awooddiisa miqdaad carradaa uu sheego saxaabiga jaliilka wax ka daba hadla xadiidka hadduu sheegana dadko dhan waa wada qaateen laakiin haddii dhibkaas soo gaarayo arrintaa iska jir weeyaan waxaa weeyaan macruufka markaad munkarka reebayso munkar ka weyn waa inuunu ka dhalanin munkaraad dareebayso dad iska barseysanayo oo iska gagabyahayo madaxdooda u heeseysaayo adoon carrar lafaru fadhiisatood hurgubto askarigaa kugu dhufanaya meesha taagnaa ayaa adna kugu dhufanaya waxadaanaa maxamed almuhana walmashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan can sufyaan can mansuur xaa waxadaanaa cuثmaan bin abi shayba xadaanaa ashtaciyu cubaydullah bin cabdiraxmaan ahaa can sufyaan athawri can acmash wmansuur can miraayim can hamaam can miqdaad can nabi sal l slam bimidlihi baabu munaawarati akbar haddii wax la qaybinayo qofka weyn oo wixii asaga ahaa hal shay uu yahay mid qofka weyn in loo dhiibo oo ka weyn lagu hormariyo xadana sn bn cali jahanam xadana abi xadana sakhr yacni ibn can naafic ana cabdاllahi bn cumar xadaahu ana rasuula allah sala اllahu alayh waalih wasalam qaal araanii fi lmanaam waxaan is arkay hurdo iyo manaam oo waxyiga hurdada nabigu ugu imaan jiray atasawaku anoo rumayanaya bisiwaakin rumay fajadabanii waxay kala jiitay rajulaan laba nima mid walba isi isi yidhi axaduhaa midkood baana akbaru weyn min alaakhari midka kale ka weyn fanawaltu siwaaka cadagii waxaan u dhiba alasqara kii yaraa minhuma labadoodii faqiila lii waxaa lagu yidhi malaa'igta jibriil iyo miika'iil iyo kabbir weynee ka weyn sii fadafactu ila alakbar kii weynaa baan siiyey buu nabiga sala allah alay wasalam ka qofka weyn baa xurmada iyo qadarinta iskale ka yarra dee markaas raxmad iyo arrimahaasuu leeyahay marka hay wax qof lagu ixtiraamaayo ka weyn xadiidka nabiga in la sugto wa xukmi kitaabati ilcilmi cilmiga oo la qoro xukunkeedii cilmiga oo la qoro lanna waxay dhahaan kitaabatu alcilmi qaydun weeyaan ah, ah, alcilmu saydun walkitaabatu qaydu ugaadhaa qulqulaysa daacayso haddaad daban waxba meelaysid cilmigu waa sidaasoo kale uu kaa fakaraya waad halmaamaysaa wa aafatu alcilmi annisyaan cilmiga aafadiisa iyo balaayadiisa waa halmaan halmaan wey meesha wax dadka dhibaya xadadana haaru marka si ayna cilmiga faa'ido orato qoro xadaana haarun bn macruuf xadaana bihi sufyaan bn cuyaynata can hishaam can abihi qaal kaana abu hurayra wuxuu ah radi allah canhu xadiidu kii warrama yaquul yihahda ismicii ya rabat xujra xadii intuu masaajid soo galay nabiga alay slam qolkii caaisha oo masaajidka qarka saa la saaran agtiisa u fadhiistay yuu xadiis far badan sii daayey ismicii dhegayso yaa rabat alxujra qolkan gabadha iska lahay ismacii dhegayso yaa rabat alxujra qolkan gabadha iska lahay wa caaisha tusalli caaishana salaad baynu ku jirtaayo dee waxba kama sixi wax laga dhegaysta ayuu rabaa caaishana radi allahu canha salaad bay ku jirtaa falammaa waqtigii qadad ay bogtay salaataha salaadeedii qaalad waxay tiri licurwa curwa waxay ku tiri oo wiilkaa barartu ahayd alaa tasmac miyaada maqan ilaa haada abu hureyre iyo maqaalati hadalkiisa aanifan mar dhoweyto ismiciyaa rabat alxujra uu ku hayay iyo boobsiiskiisii inamaa kaana nabiyu nabiga cala salam wuxuu ah yuxadiu kii sheegay xadiidan xadiid low caddahu alcaadu ka tirin hadduu hadalka nabiga iyo erayada nabiga iyo jumlooyinkiisa inuu tiriyo u damco la axsaa waa tirinka hadallada nabiga suu kala dhigay sala allah aleh wasalam waaba la tirin karayba koog saasa loo tirin karay waa la daba socon kara abu hurayra laakiin radi allah canhu intaasoo xadiid ayuu xifdisan yahay yuraajic shan kun oo xadiid waxaa u baahan tahay muraajaca oo hal mar isku kaa tagta oo halmaankeedana wax damaano ah qofka inuu muraajaceeya laga rabo ayb ama rasuulu llahi sala allah aleh wasalam fa kaana yaquulu calayhi salaam fi lmunaasabaat ah, wixii markaa maslaxaa iyo wixii munaasabaa iyo wixii marka ummaddiisa u baahan tahay waxyiga markaa socda oo munajam ahaa oo tartiib u socday si qalbiga dadka ugu sugnaado ayuu u sheegaya rasuulka calayh salaam xadana hadaan bn khaalid اlasdi qal xadana hamaam bn yaxya can zayd bn aslam can caطaa bn yasaar can abi saciid alkhudri radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اlah alay slam qaal laa taktubuu canii hayga qorina saasuu nabigu alay slam wax xadiid hayga qorin qur'aankuna hala qoro qur'aankii waa carabi xadiidkani waa carabi haddii la qoro way isku dalman karaan qur'anki iyo xadiidkii isku martabana maaha laa taktubuu canii waman kataba canii qofka iga qora hayra alqur'aan qur'aan waxaan ka he ninka iga qora fali muxuu ha tiro marka sababta isku darmakaasa laga baqaaya kow ma ahe saxaabada nabiga calayh salaam sayalaanu dihni iyo quwatulxaafida xifdigooda aad u badnaa hal mar bay maqlaya xadiid dheer way xifdinayaan marka xifdigaasi in loo daayaa fiican si uu u sii maarata adkaado haddii qoraan iyo la baro oo waxba laqorqorto la baro xifdigii hoos buu dhacayaa waxadiuu canii iga wariya buu nabiga alay slam iga sheega axaadiistayda iyo waxaan inii sheego iga wariya walaa xaraja dhib ma laha waman kadaba calaya seh ninkii ugu beenuunta waxaana iga dul sheega qaala hamaam wuxuu yidhi axsibuu qaal inuu yidhi mutacamidan u kas kas ninkii ugu beenuunta nabi maxamed baa saa yidhi dhaasoo og falyatabawa maqcadah booskiisa min annaari uu ka geli lahaa diyaarsan kaasagaa dhimashada ka xigta naarta ninkii nabi maxamed alayh salaam ku beenuunta oo nabigaa saa yidhi waxaan jirin waxba ka jiro waa nin tashriic sharci iyo diina iyo ummaddii diin waxaan diinahaymu diin oga dhigayaa diinta ilahay buu dadka baadiyeenaya sharci gaaruu wataa ninkaa asaga ahna ahlunaar weeyaan xadiidka waa xadiid mutawaatir lafdan baa dhaha alxadiidu mutawaatiru lafdaa baabu qisati asxaabi اluqduudi wاsaaxiri wاlraahib wاlghulaam asxaabu اluqduud niman la yidhaahdo oo wasamaa'i daati اlburuuj suuraddaas ayadaa lagaga sheekeeyey oo waxaa jiray dad mu'miniin aad u dhibay dhibaato u geystay oo cadaabay asxaabuulukhuduudkaasi waladaasa laga hadlayaa wasaaxiri saaxirkii iyo walraahibi raahibkii iyo walghulaama wiilkii saddexdoodaasoo badalulqisa ah badalulqisa wey qisada saddexay ku wareegaysa weyaan warkan meeshuu ka yimid ee sababtuu ka yimid saddexdaas arrimaha yay ku wareegayaan marka dambe natiijada waxay noqotay in dadki intay islaamaan deen dab lagu shido la cadaabo xadaana hadaab bnu khaalid qala xadaana axmed bnu salma xadaana haabit ibnu aslam can cabdiraxman bin abi leyla qaal can suhayb rumi suhayb bnu sinaam arruumi ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi kaana waxaa jiray meliku nin boqora oo fii man kaana qablakum dadkii inaga horreeyey ayaa jiray wa kaana lahu saaxirun ninkaas saaxir buu lahaa oo dadkaa madaxda ee boqorada xukunkooda inay marka ilaashadaan oo ay difaacdaan oo dadka maaragtay dhibkoodii waxooda iska dhowraan darteed qaarkood wuxuu u sababaya inay saaxir samaystaan qof wax u fiiriyo o u sixiro oo xaaladahaas gaalnimo iyo sabab u noqonaysa xukun jaceylku saaxir baa jiray ee boqorkaas saaxir buu lahaa falammaa kabira markuu duqoobay saaxirkii qaala lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innii qad kabirtu waan duqoobay ma moodaa wax wanaagsan la duqoobay waan duqoobay fabcad ilaya waxaad ii soo dirtaa hulaaman wiil ucallimuhu sixra sixirkaa kuu baro balfiiri wiilaa sixirka kuu baro oo dowladda iyo boqorka ka kor fadhiyo aan cilmiga kuu baro sixirka ii soo dir buu yidhi in caqli badanoo weliba daki oo xifdi badanoo waa iga reeba fabacaa ilayhi boqorkii baa wuxuu u diray saaxibkii hulaaman wiil yucallimahu wax uun uu baro fakaana fii ariiqii wiilkii marka arday buu noqday sicilkii buu aruursanaya subax walba waa kallihi fakaana fii ariiqihi jidkiisa waxaa ahaa idaa salaka markuu qaadaayo waddada raahibun nin raahiba saaxirkaba intaa la gaadho mid raahiba oo iska cibaadaysta oo diintii iska haysta xaniifadeed ayaa meesha fadhiya xogoo wax iska akhrista wax iska sheegsheegta faqacada ilayhi wiilkii intuuna kii u tagay makana horta raahibka la fadhiisan wa samica kalaama hadalkiisa wadhegaysan faacjabahu hadalkiisa cajabgeliyey ilaan hadalka wanaagsan firada saliimada iyo caqliga saliimka ayaa soo jiidan caqliguu soo jiidanaya iyo maskaxdii marka war fiican oo la garan karo o la garowsan karo oo wanaagsan oo qalbiga u roog ayuu ka maqli fa kaana idaa ata saaxira saaxirka markuu u tago mara biraahibu buu soo mari waqacadda ilayhi markaasuu haddana la fadhiisan waidaa ata saaxira saaxirka markuu tago darabahu waa garaacaya saacirkii ile waa mucallinkii ardaygii oo daahay waxaa ku daahiyey waa daahday wuu garaaci ilan cashirka soo qaataa fashakaa dalika ila raahib raahibkii buu sheegay wuxuu yimi dhibkana ay haysta warka adana waa fiican yahay nin culummaa tahay ama nin ahlu khayra marka waana lay garaacayo nin meesha masaacila ayaa i garaaca markaa kugu daao faqaala xeelad buu sameeyey wuxuu yidhi idaa khashiita saaxira saaxirka markaad ka baqdo faqul waxaad tidhahdaa xabasanii ahli xagga reerkii baa igu daahiyey oo ciddii baa i daahisay dheh waidaa khashiita ahlaka reerkiina markaad ka baqdo xaggay ku dahdayna ku dhacaana faqul waxaad tidha xabasanii saaxiru saaxirka i daahiyey labadaas u kala mid midka kale dusha ka saar been baa ahaatee laakiin waxaa weeyaan gaalnimaa lagaga baxaya oo diin baa lagu difaacayaa oo alxarbu khudca bay dooda la gashay marka arrinta ayada runtaasi beentaasi waxba dhibma qabtee isku difaac wey fa baynamaa huwa kadalik wiilka saa cashirkiisa u qaata id ataa calaa daabbatin daabad fii sunan tirmidi bacda ruwaad waxay sheegeen asad libaax cadiimatin weyn oo waddadii qad xabasati naas dhan xabistay baa libaaxoo muftalis ah oo waddada dadkii marayeen taagan dadkii xagg xagga loo kala cararay ayuu wiilkii yaraa ardaygaha ayuu soo maray faqaala wuxuu yidhi wiilkii alyowma maanta naclamu kala garan asaaxiru saaxirka inuu afdalu fiican yahay ama iraahibu raahibka inuu afdalu fiican loo badan yahay ninkan raahibka ee cibaadaysta iyo ninkan saaxiirka falanfallowa midka fadliga badan maantaan kala ogaan buu yidhi fa akhada wuxuu qaatay xajaran dhagax faqaala wuxuu yidhi allahuma allo in kaana hadduu yaha amrun raahibi ninkan raahibka suufiga amalkiisa axaba ilayka mid laga jecel yahay min amri saaxiri saaxirka amalkiisa haddii raahibka aad ka jeceshahay faqtul haadihi daaba daabadan ilaahu dil xataa yamdiya annaasu dadka si ay u socdaan faramaaha dhagaxii buu tuuray waa dhagaxaan libaax waxba yeelaynin laakiin xag alle laga soo riixay faqatalaha waa dilay libaaxi kow waa dhintayba wamadanaas dadkii baa qulqulay ninkii warkiisa somaarti karaama ka daahirtay karaamat alawliyaa yaa wiilkii yaraa ka daahirtay ninkii raahibka ahaa suufiga ahaa suufiguna tasawuf markay ka hadlayaan atasawuf suluuki ayay yidhaahdaan cibaadada iyo daacada iyo qurbada iyo suhdiga iyo ilaahay oo loo go'o oo dadka maarata mashquulkiisi adduunyada laga go'o tasawufka waa midkay fiicnaa la jecel yahay wey ee midkan dambe aafaadka dhexgala iyo inxiraafaadka kaasa haba'an manfuuran wey wax ka jira ma laha faata raahiba raahibkii ayuu u yimid faahbaru waa u sheegay wiilkii asagaa maanta wuxuu la kulmay ninkii muxuu aha raahibka mas-uulkada buu la kulmay uu sheegay faqaala lahu raahibu raahibka wuxuu ku yidhi ay bunayo wiilkaygiiyow anta adiga alyowma maanta afdalu minii iga fadli badan karaamadaadi baanu dilaacdoo bannaanka taagan qad balaqa min amrika amarkaada wuxuu gaaray ma araa meeshaan arko ictiqaadkaada yaqiintaad gaadhay halkaasaad maraysaa in ilaahi subxaanahu wa tacaala warkaadii uu dibba kuu fuliyo wa innaka adiga kol haddaad daahirtay sa tubtala waa lagu imtixaami doonaa kol haddaad daahirtay waxaa geed ka keentaa lagu dhihi doonaa waa lagu imtixaami fa in ibtilita haddii lagu imtixaamo oo lagu qadaaduro oo jawaasiistii isagii agga agga kaa gasho lagu qadaaduro lagu soo dabagalo falaa tadulla calaya qof la hii sheegin bannaanka iga mar isma naqaano ninkaasa waxay baraayniin wa kaana alqulaamu wuxuu aha wiilku yubri'u lakmaha markii dambe karaamadiisii iyo ducadiisii oo isii socotay heer wuxuu gaaray yubri'u lakmaha dadka indhanaanta ku dhashay ayuu bogsiin jiray saamuu dhiga ilahay biidankiis waa imihiibaa u dhaxaaya walabrasaka baraska qabana hadduu saa u waxay ilahay baa caafinaya wayudaawi naas dadkuu daaweyn jiray min saa'iri aladwaa cudurrada kale dhan cuduran cudurkii jira loogu imaan jiray oo uu lagu bogsani fasamica waxaa maqlay wiilka xaalkiisa jaliisun in la fadhiya lilmaliki boqorka boqorka odayaasha la fadhida ee mustashaariinta ahaa mid ka midoo qad kaanaqadcama kaana aha qadcama mid indho beeray ayaa maqlay oo wiil yar baa soo baxay oo dadka indhoolayaasha saa u masaxayo oo lagu bogsado faataahu waa u yimid bihadaayaabu oo la yimid hadiyooyin kaiiratin fara badan maal fara badan soo wada ayuu wiilkii yaraa u yimid ninkii boqorkaa boqorka ah, la fadhiin jiray faqaala wuxuu yidhi maa haahuna waxaana arkaysaa xoolaha laka adaa iskale ajmacu dhammaan intaroona adaan kuu keenay shardiise in anta adigu shafaytada i daawayso icaafiso haddaad adigu icaafiso ayuu yidhi shifadii iyo caafimaadkii baa isaga u leexiyey oo u idaafeeyey faqaala wiilkiina wuxuu yidhi inii anigu laa wax ma daaweeyo abadda axadan qofna ma daaweeyo inamaa yashfi allah ilahay baa daaweeye laa shifaa ilaa shifaa'ah ilaahay daawadiisa unbaa daawa annaga asbaab iyo qur'aan akhris iyo waxun saasoo galaa baan la imaanaaye caqiidada hagaagso iimaan lagugu maarata daaweeyo waa inaad yeelataa fain anta adigu haddaad aamanta rumayso bilah ilahi haddaad rumayso dacwatullah ilahay baan kuu barya fashafaaka waa ku daaweynaya ilah baan kuu baryaa ilahi ku caafin faamana billaah ilahay buu rumeeyey ujeeddada wiilka marka waa saas fashafaahulah ilahay baa caafiyey meesha waxaa laga qaadanayaa alintihaasu bilfuras dacwadaada iyo diintaada iyo khayrkaada iyo wanaagga fursooyinka ku soo maraa inaad ka faa'idaystaan la baahayo mafal asaga kuu imaanaya dhakhtar baa tahay isbitaal kuugu yimid xanuunsan ad ilaah kugu soo taagaya sida adigoo ilaahaya ah, inaad caqiida u saxdo oo tiraado ilahay wax daawaya bismillaah aad tiraadood maqashiiso shafaakallaa u raaciso caqiidada ka saxdo waswasada iyo amraadda nafsiga waxooda ka darane jirada nafsiga aad ka saarto tanaa maarata fiican oo dacwada iyo diintan xaggaa u geliso tala war salaadaha tuko jamaacada ku dadaal adkaartaada sabaax iyo masaa akhriso ilaah waa ku daaweynaya intana sabab ka dhigo orad soco saa inuu yidhahdaa fiican nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa kii ka faa'idaystay jaaniska yaa saaxiibaya sijin arbaabu mutafariquuna khayrun am illahu lwaaxid lqahar waa kilaha ah, wiilashii xabiska laiskugu geeya yidhi ruyada noo fasir intuuna fasirin inta uu sii waday waa arkaysa hadalkan ee uu nimanka yaga qancinayay ee uu yidhi war ilaahay waaxidka keliya caabudo asnaamta faraha badan ee yaacaysa qoorta iskula jirta waxbana aan tari karin waxba qiimaha ma leh rabbi kila rumeeya halkiibuu nimankii dacwada ku gaarsiiyey ninkii asaga ah oo indhaha u bogsaday indhihii u baxeen ataa wuxuu u yimid almalika ninkii boqorkaa gaalkaha boqor meeshan oo tannahay oo kibray ilaahnimo oo sheegtay ayuu u yimid fajalasa ilayh waa la fadhiistay kamaa kaana yajlis si fadhiisan jiray booskiisii uu fadhiista sagoo indhihii caddaynaya faqaala lahu almaliku malikii baa wuxuu ku yidhi boqorkii man radda calayka basarak aragaaga kuu soo celiyey qaala rabbii rabbigay baa ii soo celiyey yidhi aqiibada fiiri qaala wuxuu yidhi walaka rabbun hayrii ma rabbi aan ani ahayn baad leedahay qaala wuxuu rabbi rabbiga iyo rabbigaada allahu ilaah weeyaan ogow fa markaasuu qabtay falam yazal yucadibu inuu cadaabayo markiiba waxaa lagu diray rag cadaaboo ciqaaba xataa dalla cala alghulaam wiilkii buu tusay wuxuu yidhi ninkaasaa aniga saa igu akhriyey diintana ii sheegay kuna islaamay fa ji'a wiilkii baa loo yimid faqaala lahu lmelik wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkeygiiyow qad balaqa waxaa gaaray min sixirka sixirkaada wuxuu gaaray maa tubri'u lakmaha inaad indhihii bogsiiso dadka walaa walaabrasa balaskana aad caafiso watafcalu aad samayso watafcalu aad samayso halkaasaa sii salaglaynaysa oad maraysaa inaad halkaa gaarsiiso dadka daaweyso ayuu sixirkaadi gaaray marka dadkiina waa kan faqaala wuxuu yidhi innii laa ashfi axada ani qofna ma daaweeyo yidhi inamaa yashfi allah ilaahay baa daaweeya oo caafimaadka iska leh waa madkhalkii uu kan uu dacwada ka galaa weeye faahada waa qabtay falam yazal kama zuuli yucadibu wiilkii ila inuu ciqaabayo xataa dalla cala rahn yaa waxaan ku baray sixir baan kuu dirsannaye waxaan kad ka keentay diintan iyo iimaaniyaadkan raahibkii marka sheekh wax baray kii isku ogaayeen midna ha ii sheegin qof la ciqaabay oo xilyaha laga mariyey qofka asaga waa cadaalaya dalla raahiba kii raahibkaabuu tusay fa ji'a raahibkii arrinta o dhan ka soo fushay ee diinta lahaa kii baa marka loo yimid la keenay faqiila lahu waxaa lagu irji irjic can diinik warkao dhan aduu kugu dhammaaday diintan ka noqo fa abaa waa diiday iimaanka hadduu kal gaaro bashaashat la kari maayo waa diiday maya buu yidhi fa dacaa wuxuu u yeedhay boqorkii bilminshaar minshaar ha la keenu yidhi baasha minshaarta alwaxdiga geeha lagu jeexo kii baa la lagu jeexo fa wadaca alminshaara waxaa la dejiyey fii mafraqi raasi madaxa bartankiis fashaqa waa kala jeexay xataa waqaca shiqaah ilaa laba dhinac uu kala dhaco intaana tawxiidkii iyo iimaankiibu ku dhegan yahay ka noqo maya buu taagan yahay xataa ji'a waxaa la keenay uma jia waxaa la keenay bijaliisi ilmeliki ninkii boqorka la fadhin jiray ee shalowna islaamay faqiila waxaa lagu yidhi ija can ka noqo diintaada fa abaa isagana waa diiday ah, iimaan kaloo qofka galo wakaa nimankii saxarada ahaa ee nabiyullaahi muusa iyo haaruun dhibkaana la soo waajahay nis horena saxaray ahaayeen niska dambana ducaad bay noqdeen dadka diinta ugu yeelaayo faabaa waa diiday fawadaca almiishaaq miishaartiiba wuxuu saaray fii mafraqi ra'si madax bartagiis fashaqahu i waa ku jeexay xataa waqaca shiqaah labadiisna calaay kala daataan uma ji'a bilqulaami wiilkii baa loo imaaday faqiilala waxaa lagu yidhi irjic can diinaka ka noqo faabaa waa diiday fadafacahu ilaa nafar asagii dibada ma gowracin wiilkii yaraa waa la maal gashaday intaas xoola iyo shaqaa ku baxday raja laga qabaa inuu sicirkiisii alaabtiisii la soo noqdo fa fadafacahu ilaa nafarin koox buu u dhiibay min asxaabi asxaabtiisa oo qaada ninkan faqaala wuxuu idhabu bihi kaxeeya ilaa jabali kada wakada geeya fascaduu bihi ljabal buurta iyada saara cabsiya faidaa balaqtum haddaad gaadhaan durmatahu meesha u koraysa fain rajaca hadduu ka soo laabto can diinihi wailaa hadduu diido fadarxuhu halka ka soo tuura fadahabuu bihi way kaxeeyeen fasaciduu bihi ljabala buurtii bay dhankada kore ayay saareen faqaala wuxuu yidhi markuu buurta la fuulay ilaahay wuu baryey wuxuu yidhi allahuma allow akfinihim iga kaafi bimaa shi'ta si alla saad rabto saad rabtaad nimanka iga kaafin kartaa wadnaha wala istaagi kara meeshana ka daadin kartaa indhihii beeli karaan anaa yaqaano ilah saad rabta iga kaafi iga kaafi aniga farajafa bihim aljabalu buurtii baa ligligatay fasaqaduwa ka daateen wa jaa'a waa yimid wiilkii oo yamshii socda ila almaliki boqorkii buu toos u socday maca raayi meel kale maadayo hadaf buu wataa boqorkii buu toos ugu yimid tabarxumadiisuu tusaaya addoonnimadiisa inuuna in nadur iyo nafci midna isaga keeni karin arrintan raba la soo guriyo faqaala lahu almeliku boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuka dadka aan kuu dhiibay maxay sameeyeen awey adaaba socdeen qaala wuxuu yidhi kafaaniihim allahu ilahay baa iga kaafiyey fadafacahu ilaa nafar koox kale uu dhiibay min asxaabi asxaabtiisa faqaala wuxuu idhabu bihi kaxay wiilkan faxmiluuhu waxaad ku xumbartaan fii qurquurin doon aad u dheeraysa fatawasaduu bihi lbaxra badda bartankeeda geeya badda la bartamaysta fain rajaca hadduu ka soo laabto can diinihi diintiisa soo celiya wailaa faqdifuuhu ka tuura meeshaasoo badda allaqdeen fadahabuu bihi haddana way la kaxay way la tageen kuwii faqaala wuxuu yidhi markuu badda bartankeeda la marayo allahuma kfiinihim bima shiit ilaah waxaad rabtay sidaa rabtay iga kaafi nimankan wakafaad waxaa rogmatay bihim ayaga safiinatu doontii baa rogmatay faqariquu dhammaan waa maashoodeen wa ja'a yamshi ila almelik asagana waa kawaa socdaa qofku ilaahay maciyadiisa haysta oo ilaahay gargarab iyo gaashaan u yahay wax wax yeeli kara ma laha faqaala lahu almeliku boqorkii wuxuu yidhi maa facala asxaabuka haddana asxaabtiiyo raggii xagga badda takhasuska ku haystay adoo koox mutakhasisiina loo dhiibayaa kuwaana zallaaqada iyo buuraha yaqaaneen kuwana doonta iyo badaha iyo arrimahaas yaqaaneen maa facala asxaabaka maxay sameeyeen qaala kafaanihim ullah ilahay baa iga kaafiyey halaagsamaana waa ikan faqaala lilmalik wiilkii baa marka la wareegay xilkii wuxuu yidhi dhegayso arday noqon fadhiiso meeshan faqaala lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innaka adiga lasta matihi biqaatiliiki idiri kara ima diri kartid xataa tafcala ilaad ka samayso maa aamurka bihi ilaa waxaan adiga ka amro amarka yani qaado hadda amarkaya ku shaqee wixii hadda ka dambeey amarkaada socon waaye amarkaya ku shaqee asagoo miskiina oo hoos fadhiya waa kana waa yahayle qaala wuxuu yihi wamaa huwa maxaad ii amraysaa qaala wuxuu yii tajmacu naasa dadka horta soo aruuri fii saciidin waaxidin qof qof buu rabay dacwada inuu gaarsiiyo hadda wuxuu ku qasmay dadka o dhan hal meela oo ummaddo dhan ba uga barseeyo iskuu kekeen tajmacu naas dadkaad soo aruurinaysa fii saciidin waaxidin hal bannaana watusalibunii anigana waad xidhaysaa calaa jidcin degu baad u xidhaysaa isagaa isdiilaya wiilka dadkaas iyo khayrka iyo wanaaggaas in dadka ay dacwada gaadhay diinta yuu asaga isku dhiibay derbisaa igu xidh ama muxuu ahaa jidci ama tiir igu xidh timireed uma hud waxaad qaadataa sahman leebin kinaanatin kinaano kale kalama soo dhici kartid meel kale ma aadi kartid aniga leebtayda gabayadayda ku jirta kinaanadu waa gabayada waa jacbada gabayadayda leebta ku jirta mid kala soo baxa uma dac sahma leebka waxaad dhigtaa fii kabadi lqaws qaansada salka beerkeeda meesha la qabto leebka marka la jidaa la qabto xadhigga barta giizaa halkaasaa u saaq leebkii uma qul waxaa tiraa dadka ku maqlaaya bismi illaahi rabbi algulaam saadheh magacii ilaahay baan ku ganaya leedan rabilulaami ulaamka rabbigii uluuhiye iyo rububiya labada halkan ku caddeeyey inuu ilaah jiro rabbi ah ayuu meesha ku caddeeyey dadkao dhan waa maqlayaan uma kadib markaa intaad tiraado dadko dhan ku maqlaan irminay ugu garan leebka anaa antaga ujeeddadeeda waxaa weeya dadka dacwada inay qaataan ee diintee fa innaka idaa facalta dalik saa haddaad yeesha keliya umaad qatalta idil oo dhiman fa jamaca annaas dadkiibuu soo arooriyey amarkii wiilkii buu qaadanaya min saciidin waacid hal bannaana wasalabahu calaa jidci kana geed buu ku xidhay uma akhra sahma leed buu qaata xaggee wiilkiina naftii asaga gabayadiisii uma wadaca sahma leedku wuxuu dhigay fii kabadi lqaws qaansada beerkeeda salkeed buu saa u saaray uma qaala wuxuu yidhi maqra bismi illaahi rabbilghulaam ayuu yidhi uma ramaahu leedkii buu ganay fawaqaca sahma leedkii wuxuu ku dhacay fii sudqihi wiilkii dhafoorkiisa halkaa sudqiga dhafoorka ah, ayuu kaga dhacay fawadaca yadoo gacantiisa wuxuu saartay fii subqi dhafoorka fii mawdici sahmi leelka meeshiisa gacantaa u saartay fa maata wiilkii waa dhintay shahiidan faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen aamana birabbi alqulaam aamanna birabbi alqulaam aamanna birabb mudaaharaad dadkii oo dhan hal mar ah yaa waxaa lagu bulaamay waxaan rumaynay wiilkan rabbigiis waxaan rumaynay wiilkan rabbigiis waxaan rumaynay wiilkan rabbigiis xaggee laga qaban dadkii o dhan fa baa loo yimid markii warkii loo sheegay faqiilala waxaa lagu yidhi an ra'ayta maa kunta taxda ba waxaad noo sheegtaa waxaad ka digtooneed eed ka cabsanayse waxaad wiilka u daba socotay raagka u daba socotay waxay ahayd fikirkaadan fikir aanaynan faafin oo dadku ayna diin iyo alla fahmayn soomayn ahayn oo dadka ayna qaadanin ka soo aftir soomada lahayn haa qad wallaahi baan ku dhaarannaye nasala waa soo degay bika adiga waxaa kugu degay xadruka waxaad ka digtooneed waxaad ka cabsanaysay baa ku haysato maanta qad aamana naas waa wada rumeeyeen dhammaan fa amara wuxuu amray tajaburka iyo kibirka fiih waa wax meel lagu wado meeshuu dhihi lahaa masaas ahaa shacabkaan u tanaasulay rabitaankiisa allahna na rumeeyey tabartayda ogaaday uu dhihi lahaa intaasoo khawaariqu caado iyo karaamaada oo idilba ma saamaynin wamaa tuqni alaayaatu wanuduru can qowmin laa yuuminuun marka qad aamara annaasu fa amara bilukduud amninkana wuxuu kow wuxuu ballaabay in la qodo godod fii afwaahi sakan waddooyinka waaweyne la qaado afkooda wuxuu yidhi ha laga qodo xorod jidad godad waaweyn ha la qodo markaasaa la qoday fakhudat waa la qoday wa adrama niraara dab buu ku shiday xaawo si loogu waday naar yaa cel kala geey wa qaala wuxuu yidhi man lam yarjic can diinihi qofkii diintiisa aan ka soo noqonin faxmuuhu fiiha ku guba naarta halagu guba aw qiila lahu ha lagu dhaho iqtaxim gal ha lagu dhaho fafacaluu sidii bay dadkii sameeyeen madaxda askartiisii ayaa ama shaqadaas fulinaysa dadkii oo dhan baa marka yaa yimid fafacaluu dadkii waxay sameeyeen ina ku cabsi buu islahaa diintan maka noqon maya gal waa la tuurayaaba maka noqon maya gal waa isku tuuri hadda tawxiidka loo qabtay xataa jaa'at imra'atu naag baa timid wa samiyun laha wiileeda shay ayay wadataa fataqaacasad markaasay cabsatoo istaagtay taqaacasad ey tawaqafad wa intay istaagtay cabsatay an taqaca fiiha inay ku dhacdo ilma wadata waa hooyo ilmaheedii way istaagtay faqaala laha alghulaamu wiilkii yaraa in hadalba gaarinba wuxuu yidhi yaa umma hooyay isbiri intaad sabarto gal gabkan fainaki adiga cala alxaq xaq baad ku sugan tahay diintaada inta lagaa saari lahaa shahaado ku dhimo xaq baad ku sugan tahay iyadii wiilkeeda meesha isku tuuray asxaabuulukduud baa la yihahda qur-aankan ilahay kaga sheekaya subxaana wa tacaala marka waxa weye ahabaat cala diin diinta oo lagu sugnaado kolle qof walba wuu dhimanayaa laakiin ahabaat cala diin huwa muhim muhimmaddu waa in diinta lagu sugnaado caqiidada saxda lagu dhinto tawxiidka lagu dhinto aan dhibaatada bini aadamka iyo dhibkiisa iyo fitantiisa ka cadaabillaahi aan laga dhigin sida ilaahay cadaabkiisa oo kale aan laga dhigine fidnada dadka wax yaroo kooban weeyaan waan laga tegi doonaa ilaahay hortiisa iyo aakhara dambaysa taa in marka qofka uu fiiriyo cabsi alleh wax walba ay kala weynaataan la rabaa wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed